بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري النيسابوري رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري fii baabi taxriimi bayci alkhamri khamrada beeceeda iyo in laga ganacsado xaaraannimadeedii buu ku saabsan yahay haddii ilaahay uu xarimay shurbigeedii iyo cabiddeedii in la iibiyo oo la intifaacsadana waa la xarimay khamro waxaa la yidhaahdaa sida ahartuba ku soo aroortay iyo xadiidkuba maa khaamara alcaql wax allaala wixii caqliga tagsiiya oo daboola ayaa khamre la yidhaahdaa ama maakuul la cuno ha ahaado wax la cuno ama mashruub iyo wax la cabo ha ahaado ama wax kale oo maandooriyo oo dariiq kale la mariyo ha ahaadee waxa allaala wixii qalbiga caqliga tagsiiya oo dhan ba khamro weeyaan in la xarimo khamraduna waa daruura min daruuriyaati alkhams xifaadan lilcaqli caqligaa la xifdinaya oo la ilaalinaya waxaa jira waxaa la yidhaahdo daruuriyaat alkhams ama kuliyaat alkhams shanta shay ee sharaa'icdu ay wada ilaaliyeen in la dhowrana ay tahay waajib in lagu xadgudbana ay shareecadu ka istaagtay meel adag waxaa ka mid xifdu alcaqli in caqliga la xifdiyo o la ilaaliyo oo wax allaala wixii caqliga doorinaya ama tagsiinaya oo khamro noqonaya dhammaan waa la xarimay waa la diiday daruuriyaadka waxaa ka mid a xifdu diin diinta ilaalinteeda oo la dhowro laga ilaaliyo tawxiidka iyo sharcigaba laga dhowro wax allaala wixii burinaya ama waxyeelaya saa darteed baa waxaa la xukumay qofka la yidhaahdo murtadka ee diinta islaamka dib ooga laabtay in la dilo xifaadan liddiin diinta xifdin la ilaalinayo weeyaan waxaa ka mid a annafs naftii in la dhowroo la ilaaliyo macsuumadaheed oon lagu xadgudbin saa darteed baa la jireeyey qisaas ayaa la jideeyey qofkii qof dila la dilo iyo diyaad culculus waxaa ka mid ah cirdiga iyo qofka sharaftiisa iyo nasligiisa in la ilaaliyo la dhowro wa minhu xurimat izina zinadii baa la xarimay aad iyo aadna loo foolxumeeyey qofkii ku dhacana cuquubo adag iyo xuduud adag baa la saaray ima alrajmu cata almowt in dhagax lagu dilo wa ima aljaldu maca taqriib boqol ulood oo la musaafurinayo marka khamraduna midaasay ka mid tahay oo qofkii khamro ku dhacaa waa la darbinaya waa la garaacaya wixii marka meesha fadhiyo o dhan baa iskugu tagaya waa la iskugu tegaya qof muleefi ah oo dhacdhacayo khabraysan ay ka soo urayso makhraatina loo helay waxaa tusaayo inuu khamro cabay u isagoo mantig haddii la arko maa qaaa xataa sharibahaa buy cuhmaan bn cafaan weliid ninki la dhihi jiray <clears throat> ibnu cuqba qofka wuxuu cabo mumantagaa ah. ama ka soo ura ama makhraati baaba loo helayba inta meeshaa joogtaa wax allaa waxay haystaan kii feerhka la dhici kara kii dharbaaxi kara ka sambuuruqda ku dhufan kara ka hadduu mara haysta maradiisa la dhici ka kabaha oo la bixi hal mar baa la saaraya qiiqa iyo siga la kicinaya sidaasuu nabiga alayh salaam ku xukumay qof khamre cabay arbaciina iyaduna waa lagu qadaray afartan jeedal cumar alfaaruuqna radia allahu canhu xilligiisii tacsiir buu ku daray ilaa siddeetan baa la gaarsiiyey ka akhafi lxuduud xuduudda khamrada markii laga tago wixii kale waxaa ugu dhow xadulqadaf calaaqaana ka dhexaysa qofka khamrada caba ama maandooriyaha isticmaala noocay haataba iyo qofka dadka qadfa ee xumaan ayna mudnayn ku sheega xiriir baa ka dhaxeeyaoo idaa shariba sakira uu wareeraya ama hada wa idaa hadaa iftara wa xaqu lmuftari jaldu amaaniina jalda siddeetan jeeda baa marka lagu dhufanaya marka taxriimu lkhamri khamrada markii u horraysayba lama xarimin ee gadaal baa laga caddeeyey xariimkeedii way dambaysay laakiin maraaxil bay soo martay iyo si tadaruj ah marka hore waxaa laga hadlay nicamta ilaahay markii laga hadlaayey waxaa lagu dhex sheegay inay ka mid tahay wax dadka maandooriye ah min amaraati اnakiili wاlacnaabi tatakhiduuna minhu sakaran wa risqan xasana in timirta iyo cinabka iyo risqi xalaalahoo dayib iyo casiiraad iyo sharaab fiican laga helo xagga kalena wax muskiraada iyo wax mahandooriyaan dadka qaar ay ka sameeyaan imtinaanka marka waa dhanka fiican dhinaca kalena haddana dad waxaa si xun u adeegsada weeye waxaa haddana soo degtay oo laga hadlay in manaaficna ay leedahay madaradeeduna ay ka badan tahay yasaluunaka can ilkhamri waalmaysir qul fiihimaa ifmun kabiirun wamanaaficu linaas baa layidhi wa ihmuhumaa akbaru min nafcihimaa dembiga iyo xumaanta ka soo gaaraysa qofka khamrada cabbaa yaa ka weyn baa la yidhi waxaa nafciga laga helaayo ama becshiro iyo tijaaro ama waxyaalaha qofka uu leeyahay nashaad baan iska dayayaa iyo stress baan iskaga saarayaa iyo waxa ka dhalanaya foolxuma ayaa ka daran qofkii weynaa odaygahaa macquulkahaa la yaqaanay oo nijaasada isku sii deynaya saxaradii kaadii isku sii daynaya oo waddooyinka dhexdhacaya oo carruurta ay garaacayso oo xoolihiisii baldareynaya foolxumadaasaa ka dhalanayso ka daran waxaa laga helayo faa'iidaha kadib baa waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu xarimay xaalado gaara iyo wakhtiyo gaara inaan la isticmaalin ayuu sheegay oo waa la xarimay laa taqrabu asalaata wa antum sukaara xataa taclamuu maa taquuluun waxaa maandooriyaha ha u dhowaanina ilaa aad salaada ka tukanaysaan xilliga salaada ha u dhowaanina khamre iyo maandooriya ilaa aad ka garataan caqligiinoo jooga aad tukataan kadib baa waxaa loo fafooqooyey oo taxriim abadi ah oo caam ah si cad oo sariix ah oo qaaticana loo xarimay fii suurati almaa'idah oo ilaahi subxaanahu wa tacaala uu yidhi inama alkhamru walmaysiru waalansaabu waalaslaamu rijsu min camali shayطaan faاjtanibuuhu lacalakum tuflixuun waa rijzi baa la yidhi camal shayطaan ah shayطaan camalkii ah qurun weey ee ka fogaada baa la yidhi inama yuriidu الshayطaanu an yuuqica baynakum alcadaawata wاlbagضاء fi اlkhamri wاlmaysir wayasudakum can dikr اllahi وcan الsalaaة fahal antum muntahuun aad baa loo adkeeyey marka intaas oo mu'akadaad oo adeega laiskugu daray marka waxyaalaha ummadaha lagu baabi'iyayna ka mid tahay maandooriyaha ee jiilka iyo nash'ada iyo dhallinyarada soo kacaysa lagu baabi'iyo markii meel kale laga geli waayo muslimiinta waxaa laga galaa da'yarta in maankooda iyo maskaxdooda iyo fikirkooda lala dagaalo oo mustaqbalkooda la halleeyo oo la baabi'iyo waana masale hadda wakhtigan dambe aad noo soo gashay innaga marka hore waxay aad ugu jirtay oo baabi'isay dhallinyaradii iyo mustaqbalkii muslimiinta xeebta ayay baabi'isay maandooriyaha laakiin hadda waxaa weeyaan si zaxfi ah oo aad iyo aad weerar xoog leh oo nooc kastaba leh oo aad iyo aad loogu qastay oo maqsuud ah yaa waxaa hadda lagu hayaa gobolka soomaalida muslimiinta ah in caruurtoodii iyo dhallinyaradoodii dhallinyaradaas ama raggahaada ama haweenahaadaane gabdho iyo wiilalba arrinkaasi marka in loo indhabadsado oo loo farjegnaado oo aan aad iyo aad muslimiinta iyo ducaadda iyo culummada iyo khiyaarta iyo odayaashu intaba ay u istaagaan ka hadalkeeda iyo inkirkeeda arrin laga maarmaana weeyaan qaala almusanifu raximah allahu tacaala xadaثna cubayd اllahi bn cumar اlqawaariiri qaala xadaثna cabdulaclى bn cabdilaclى abu hamaan qaala xadaثna سعيid الجurayri can abi نضرة can abi سacيidin الkhudriyi sacd bn maliki radي الlah canهu qaal samictu rasuula اllahi salى الlahu عalيه wasalam baa maqla buu leeya yakhdubu asagoo khudbaynaya bilmadiinati magaalada madiina masjidkiisii qaala nabigu wuxuu yidhi yaa ayuha الnaasu dadow in allaha tacaala ilaahay subxaanaه wa tacaala yucaridu waa inii sarbeebayaa bilkhamri bitarki alkhamri khamrada inaad ka tagtaan ayuu ilaahay inii sarbeebayaa wax fahma oo iska dhaafa ninka hadda khamre iyo waxaa ka beecsharaysto haystana waxaa soo muuqata in khamro la xarimi doonee ha ka tabaabushaysto walacalla allaha ilaahay wuxuu xaqiiqa ku yahay sayunzilu inuu soo dejin doono fiiha fi lkhamri khamrada xaggeeda amran amar amran yuxarim waxarima <clears throat> faman kaana cindahu minha shay ninkii khamradaa wax ka haysta falyabicuuha iska gado walyantafic biha intifaaco ha ka faa'iidaysto markaa dee intaan takaaliiftii iyo awaamir sharciga aynan ah imaanin waxba taxriim ma jirto waxaa laga qaadanaya xadiidka ashyaadu qabla wuruudi sharci laa taklifa fiiha intuuna sharciga ku soo degin aayad iyo xadiid xarimaysa intaan la helin takliif ma jirto meeshaas qofka waxba laguma kallifin oo xaaraan ama xaaraam ama waajib kugu tahay lama dhihi karo ilaa uu sharci iyo nas iyo daliil loo helo sidaa weeyaan intii kale qofka wuxuu ku jiraa baraala lasliya wax la yidhaahdo wax dimadiisa lagu lagu leeyahay ma jirto takaaliifa beri weeyaan waxba laguma leh hadduu saa ku dhintana waxba looma haysto wamaa kunna mucadibiina xataa nabcaa rasuulan bu ilahay leeyahay ilaa rasuul xujada ku oogo aan u soo dirro ma cadaabay inuu yidhi dadka ilahay rasuul buu marka noo soo diray takaaliiftana waa la caddeeyey kadib qofkii leexdaa wuxuu waddadiisaas baa lagula dhaqmayaa qaala wuxuu yidhi famaa labisnaa maanan sii joogin buu ley abi saciid ilaa yasiiran wax yar mooyeene xataa qaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam ilaa nabiga uu ka yidhi in allaha tacaala ilaahay xarama alkhamra buu xarimay faman adrakathu hadihi alaaya aayaddan taxriimu lkhamri ka hadlaysa ee fajtanibuu ilahay uu leeyahay qofkii ay soo gaadho wa cindahu agtiisuna minhaa khamradii shayun wax ka haya falaa yashrab yuna cabin walaa yabic yuna gadin asagana ma isticmaali karo iibna ma iibin karo oo qof kale oo tuka gado ma banaana lannu maa xaruma akhduhu xaruma cidaa'uhu wixii qofka inuu isticmaala isagaba loo diida u qaato inuu bixiyana waa xaaraanoo lama ogolo ilahay wuxuu xarimo isticmaalkiisa beeciisana waa xarimay subxaanahu wa falaa yashrab walaa yabiic buu yidhi nabiga alayh isalaatu wasalaam qamradii baa ka soo degtay saxaabo badanna arrintaa ayadaa wayba ku taahayeen cumar binu khadaab baa ka mid ahaa oo markii aayadaha soo sheegnay mid ay soo degtaba allahuma bayin lana fi lkhamri bayaana shaafiya ayuu lahaa ilaw khamrada noo caddee cadda inaan ku daawowno oo si fiican maaragtay nooga reebo ilahay marka dambe fajtanibuu markuu ilahay yii fahal antum muntahuun ayuu yihi intahaynaa intahaynaa yaa rabbi ilaah waan ka hadhnay qaala faistaqbala annaasu dadkii waxay qaabileen markuu nebigu yidhi hacabina hana gadanina bima kaana cindahu agtiisa wixii ahaaday qof walba minhaa khamrada xaggeeda wixii agtiisa ahaa aaday fii ariiqi almadiina waddadii madiinuu la aaday fasafakuuha markaasay daadiyeen waddadii madiina lagu daadiyey culamada le khamradu waa nijaas rijsiga iyo inta maaragtay nusuus ay adkaystay ee taxriimkeeda la fool xumeeye laga hadlay ayay u deliishadaan khamradu nijaasnimadeeda laakiin wax nijaasnimadeeda sitaas u caddaynaya ma jirto oo nas oo ku cad inay najis tahay laakiin qoladaa qabta inaynan nijaas ahayn adiladii deliishadaan waxaa ka mida fii ariiqi almadiina fasafakuuha safakuuha fii ariiqi almadiina jidkiibu dadku ay marayeen baa lagu daadiyay hadday nijaas tahayna lama ogolo nijaas in waddadii dadka lagu daadiyo oo dadka ku istaagaan oo maryahooda ay marto oo loo qasto ma bannaana marka inayna nijaas aynan ahayn ayay tusaysaa wax kasta oo la xarimayna xaraamnimadu kama dhigna nijaasnimo way kala duwan tahay kullu xaraamin laysa binajis wax shay xaaraamna ka ah laakiin taabashadiisa iyo qabashadiisa aynan baa jira qaala xadaana suwayd bnu saciid qaala xadaana xafsu bnu maysar can zayd bnu aslam can cabdiraxmaan binu waclata rajulun waa nin cabdiraxmaankaasi min ahli misra reer misrahe annahu jaءahu cabdاllahi bnu cabaas buu u yimid radi allahu canhuma xa xadaana abu daahir axmed bn camr walafdu lah qaala akhbarana ibn wahbin akhbaranii malik bn anasin wغayruhu can zayd bn aslamin alcadawi mowlaahum can cabdiraxmaan bin waclata asabi'i min ahli misr muhaaye annahu sa'ala cabdallahi bnu cabaas buu weydiiyey cama waxa yucsaru min alcinabi waxa cinabka ee la dhalaaliyo la shiido ama la tuujiyo ee casiirka laga sameeyo geedka cinabka midhihiisa la yidhaahdo cinabka ama zabiibka iyo wixii laga sameeyo oo sharaab ah ayaa la weydiiyey cabdullahi bnu cabaas faqaala ibnu cabaas wuxuu yidhi ina rajula nin yaa hadaa lirasuuli illah nabiga wuxuu usoo soo hadiyeeyey calayhi salaatu wasalaam raawiyata khamrin sibraar khamro ah raawiyadu waa sibraarka maqaarka laga sameeyey oo qofka uu biyiha ka cabo ee ku cokonaado yarwi bihi shaqs wa ayaa raawiya la yidhaahdaa sibraar khamra ayuu u keenay nabigu usoo hadiyeeyey maxabada nabiga uu qabo iyo jeceylka rasuulka u qaba calayhi salaatu wasalaam iyo taqdiirinuu weynaynaya darteed iyuu khamre hadiya oo u keenay nabiga calayh salaam faqaala lahu rasuulu nabiga calayhi salaam baa wuxuu yidhi hal calimta ma og tahay ana allaha ilaahay qad xaramaha inuu khamro xarimay in khamro la xarimay ma ka warhaysaa qaala wuxuu yidhi laa may ma ogi nabi allow fa saara insaanan saara insaanan saara kii wax soo hadiyeeyey ee nabigu uu la hadlaayay wuxuu ku siraystay insaanan qof la fadhiyey riwaayo kale sheegtay hulaaman lahu addoon u lahaa oo la socday yuu afka u saaray dhegta oo hadal u sheegay markuu yidhi waxba moogi nabi allah oo nabigan uu weli jawaab siinin iyuu ninkii nin la fadhiyay afka saaray khamrada waa la xarimay buu fahmay moogtahay khamradiisana uu marka ka yaaban yahay in la yidhaahdo wahaa in la daadiyaa faqaalahu rasuulu llahi sala allahu alay wasalam baa wuxuu ku yidhi bimaa saarartahu maxaad ku siraysatay ninkan maxaad u sheegaysay faqaala wuxuu yidhi amartuu bibayciha waxaan amray kol haddii la xarimay orod noo soo iibi oo noo gad ayaan iri buu yidhi lacagtaan qaadanay faqaala nabiga wuxuu yidhi ina aladii ilaahii iyo rabbigii xarama xarimay shurbaha cabiddeeda yaa xarama baycaha bayceedana xarimay yaana cabin ba haddii la yidhi in la iibiyana lama ogolo toban buu nabigu lacanaday calayh salaam khamrada ku saabsan qofka maaragtay cabbaaye iyo kuusiinaaye iyo ka gadaaye iyo ka waxaynaye iyo ka raraaye iyo ka xumbaaraye toban buu nabiga isku daray sala allah slam qaala fafataxa almazaad markaasuu mazaadku waa raawiyadii waxa weeyaan waa sibraar la ziyaadiyey oo maqaar kale lagu daray oo weyn fataxa wuxuu furay oo afka ka furay almazaada sibraarkii iyo maqaarkii weelkii qabrada ku jirtay ayuu afka ka furay xataa dahaba waxaa tegay maafiya wixii ku jiroo dhan baa daatay marka wax allaal wixii ku jiroo dhan baa daatay nabigana oo arkaya calayhi salaam jidka maxaa ugu daadisay ma dhihin khamradeedu waxaa weye in la cabo waa xaaraan laakiin caynu nijaasa <clears throat> nijaasatlcayn maaha qolada qabtaad daliishata ayib marka halka waxaa laga qaadanayaa qofku jamaaca uu ku dhex jiro asagoo dad la joogo inuu qof si gaara ah oola siraysan karo oo la shawri karo yaa laga qaadan <clears throat> saddex hadday yihiin inay laba gaar u shawraan lama ogolo <clears throat> laakiin hadday saddex ka badan yihiin laba way shawri kartaa waxaa kaloo laga fahmaya asalka qofka labada qof waxay siraystaan oo sir u ah in la ogaada ma aha laakiin haddii loo maleeyo inay sirtooda waxay qarsanayaan ay waxa kale ay u baahan in la caddeeyo xukunkiisa oo si khaldan u qaateen hadduu yahay sidoo kale waa la weydiin karaa marka hadday ay dhahaan waa sir roogaarahoo arrintaanada xumaan maahana waa loo dayin haddii kale waa laga sixi marka ninkan waxaa la weydiiye maxaad ku siraysatay markaas inaan iibsadaan rabaa ina aladii xarama shurbaha xarama baycaha buu nabigu sala allah aleh wasalam waxaa laga qaadanaya saxaabada nabiga calayh salaam surcata tanfiidihim wa tadbiiqi sharci sharciga fii tadbiiqi sharci si ay u fulin jireen oo haddii wax laga dhaho waa xaaraan markaaba way tallaabay qaadi jireen way ka dhaqaaqi jireen nin baa nabiga calayh salaam wuxuu ku arkay fargashii dahab ah raggana looma ogolo inay dahab xidhaan markaasu wuxuu yidhi axadkiinma wuxuu u qastayaa jamra dhuxul dab ah markaasuu gacanta gashan miya markaasuu ninkii asaga ahaa intuu qaaday buu iska tuuray nin baa wuxuu ku yidhi maad gadatido markaasuu wuxuu yidhi wallahi nabigoo iga tuuray inaanan inaanan dibdaba ugu noqonaynin buu yidhi qال xdثna abu ظاhر أحمد بن cمر أخبرna iبن وهب عبد اللh qال أخبرnي سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن cبدالرحمن بن وعلة عن cبداللhi بن عباس عن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم مثله qال xdثna زهير بن حرب وإسحاq بن إبراهيم وqال زهير وxuu yihi xdثna wa qaala isxaaq wuxuu yidhi asagu akhbaranaa jariir can mansuur can abi duxaa muslim bni subayx can masruuq bni ajdacin can caaisha qaalat waxay tihi lama nasalat alaayaatu min aakhiri suurati albaqara aayadihii ugu dambeeyey suurat albaqara aakhirkeeda lagu sheegay markay soo degtay aayadahaas suurat albaqara aakhirkeedaa waa ribadii baa laga hadlayey ribadii iyo xumideeda iyo qofka muraabiga ee ribada isticmaalo aladiina yakuluuna riba laa yaquumuuna ila kama yaquumu ladii yatakhabadhu shaydaanu min almasi markay soo baxaan qubuurta iyagoo dhadhacaya ayay soo baxayaan iyo inuu ilaahay la dagaalami doono faadinuu bixarbin min allahi wa rasuulihi arrimahaas markay soo degeen kharajan rasuulu llahi sala allah aleyh wasalam baa soo baxay fakhtara'ahunna wuxuu ku dul akhriyey aayadahaas cala annaasi dadkii dadkiibu ku dul akhriyey uma nahaa wuxuu reebay nebigu uu xarimay can itijaarati in laga ganacsado fi khamri khamradii in khamradii laga ganacsadu nabiga xarimay calayh isalaatu wasalaam khamrada iyo taxriimkeeda fii suurati almaa'idah ayaa lagu sheegay oo ka horraysay aayadahan suurat albaqara ka horraysay intayn aayadahan soo degin ka hor baa khamrada taxriimkeeda laga hadlay oo fajtanibuu ilaah yidhi oo la caddeeyey taxriimkeeda aadna loo adkeeyey marka nabiga calayh salaam aayadahan suurat albaqara oo gadaal ka soo degay ayuu wuxuu caddeeyey khamrada in laga ganacsado inay xaaraam tahay macnaheeduna waxaa weeye calaaqada ka dhexaysa aayadahan ribada iyo khamrada iyo ganacsigeeda waxaa weeye markuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi waaxalla allahu albayca wa xarama ariba ilaahay beecii buu xalaaleeyey ribadina waa xaraameeyey oo labadoodii labadaa uun ishordhigay inuun qof uuna u malaynin wixii aan ribadaa ka ahayn in laga ganacsan karo oo khamrada laga tijaaraysan karo inuuna qof u tawahumino malaynin ayaa layidhi waaxalla allahu albayca waa bayca shuruuddiisii ay dhammaystiran tahay maxaadiirtiisii iyo mafaasidii iyo manaahidii kale la xarrimay ka baxsan tahay wa minhu tijaaratu alkhamri baa ka mid ah waxyaalahaan bannaana laga ganacsado uma nahaa can tijaarati fi lkhamri buu ka xarabay nabiga calayhi salaatu wasalaam qaala xadaana abu bakr bn abi shayba wa abu kurayb maxamed bn اlcala waisxaaq bn ibrahim walafdu labi kurayb qaala isxaaq abarana waqaala akharaan xadaana abu mucaawiya can acmash an muslim muslimka waa abu duxa sanadkaa hore abu duxaad ku soo martay muslim weeyaan waa kan muslim bn subayx can masruuq ibn lajda can caaisha qaalat waxay tihi lama unzilat alaayaatu min aakhiri suurati albaqara aayadihii suurat albaqara aakhirkoodaha ah markay soo degtay fi riba ribadana ku saabsanaa qaalad waxay tihi caaisha kharaja rasuulu llahi baa soo baxay sala allahu aleyh waalih wasalam ila lmasjidi buu u soo baxay saxaabadiisii inuu tawjiihiyo fa xarama wuxuu xarimoo nahiyey atijaara ganacsiga fi lkhamri khamrada laga tijaaraysto ayuu xarimay waxala allahu albayca waxarama ariba beycaasi waxyaalaha la xarimo waxaa ka mida bayacoo idin asalku waa albuyuuc waxaa weeye alaslu fiiha taxliil alxil laakiin waxaa laga reebayaa waxaan hadduu najis yahay ama muxuua istikhdaamkiisa manaaficdiisa ay banaanayn manfacadiisa kulamaa xurima manfacatuhu in la isticmaalo tijaaradiisana xaaraam weeyaan baabu taxriimi bayci alkhamri khamrada in la iibiyo waa xaaraan waalmaytati iyo bakhtiga waalkhinziiri doofaarka walasnaam iyo asnaamta afar shay buu sheegay khamrada waa la xarimay liannaha tufsidu alcaqla caqliga fasaadinaysaa meytadii waa la xarimay iyo bakhtigii liannaha tufsidu lbadan jidhka iyo badanka fasahaadinoo bakhtiga jidhka iyo caafimaadkuna u fiicneen walkhinsiir baa la xarimay liannahu yufsidu alghiira hiirada iyo qofka inuu maaragtay qof hiirala uu noqdo oo xumaanta ka masayraayo oo ehelkiisii iyo maxaarimtiisa u masayraayo oo ka ilaalinaayo araadisha oo uuna ah noqonin ardaal ayay markaasi ka horstaay yay khamrada maaragtay khinsiirka loo xarimay walidaalika dadka khansiirka iyo doofaarka cuna gaalada waxaa laga qaaday hiilada laga qaaday waxay soomaalidu tirahda run wey aakhare anaga war oma hayno allahu aclam laakiin waxaan ka hadlayaa doofaarku in waxay ku tilmaamaan uu yahay mid aan ficil lahayn ficil lahayn marka ayago waxay kusii daraan doofaar waxaa loo cadaabay ficil la-aan baa loo cadaabay marka in la cadaabi doono nasbi u baahantahay daliil ma hayno wixii xayawaanah asalka waxaa weeyaan in la yidhaahdo turaab iyo carro noqda laakiin khinsiirka iyo doofaarku waxaa la ogaaday inuu yahay xayawaan aan isku hiilinin haddii mid halkaa lagu dilaayo kii kale wuu sii ordaayaayoo gafuurka muu kor usii taagayaa kolla dhulku hoos u foorarsanayaa waxaa dhihi jiray wuxuu dhahaa naarjubuq janna uf wax saasu dhaha baan dhihi jiray carruurtahen marka doofaarka dadka cuna marka jinsigiisii oo kale qaybkiisay yeelanayaan maseer ma leh gaarada iyo cadaanka iyo reer galbeedka waxa laga sheegaya foolxumaa gurigiisa intii la imaaday waxa la raba laga samayn carruurtiisa iyo haweenkiisa walasnaamu asnaamtana waa la xarimay liannaha tufsidu addiin diintii fasaahadinaysa kulamaa cubida bikayr illah ilahay kayrkii wixii la caabudaa waxaa la dhahaa asnaam asnaam baa la yidhaahdaa ilahay kayrkii la caabudo yaa sanam la yidhaahdaa maxaa loo xarimay diintii fasaahadinaysa laakiin haddii sanamkan isagaa ka kooban muxaas iyo dahab iyo wax lagu xarxardhay sanadka asaga la qaato la jajabiyo oo xabad loo samayso dahabkii lagala baxo taa ayadaa waxaa weeyaan sidiisaa loo isticmaali karaayo wax dhibaataa ma leh laakiin asagoo sanama lama gadan karo qaala xaddaana qutayba bnu saciid ibnu jamiil qaala xadaana leyth ibnu sacd can bn abi xabiibin can caطaa'i bn abi rabaxin can jaabir bni cabdilaahi radi allahu canhuma anahu samica rasuula allahi buu maqlay sala allahu alayh waalih wasalam yaquul asagoo le caama alfatxi sanadkii maka la furtay wa bimakata isagoo maka joogo waa maalmihii bishii ramadaan buu nabiga alay slam maka furtay sanadkii sideedaade ayaa nabiga hadaladiisii iyo bayaankii iyo iclaankii faraha badnaayo uu saxaabada iyo ummaddaba u sheegay waxaa ka mid ahaa inuu yidhi in allaha wa rasuulah ilaah iyo rasuulka xarama waxay xarimeen in allaha xaram wa rasuulahu xaram bayca alkhamri ah. khamrada iibkeeda walmaytati baktiga iibkeeda iyo walkhansiiri walasnaam lama gaday karo aniga ma cuno mana cabo ma dhihi kartidoo waan gaaladan ka iibsan ma dhihi karti loodii baa iga dhimatayoo mukaambadaan ka iibsani baktiga ma dhihi kartid ma banaana soo bakti ma aha wax adigaba inaad isticmaasha kuu bannaaneenoo ka xaaraana qofna kama gadan karti lacagteed waa xiyal baa ladhaha xeelaysiga xaaraanta wey ee yahuud ugu lacanaday faqiila waxaa la yidhi yaa rasuul allah ara'ayta waxaad noo sheegtaa shuxuuma almaytati baktiga maytada iyo baktiga baruurteeda ka waran fa inahu yudlaa biha waxaa la mariyaa oo lagu subkaa asufun doonahe doonta dildalaaceeda la marin markaa subagan iyo xaydhan iyo shashafadan biyahay tuurtaa biyahay firdhini oo biyaha ma qabsanayso marka haddaan marsana ka warran doomaha iyo aan ku marsanno wayudharu waxaa lagu subkaa biha shuxuumta iyo baruurta iyo waxyaalahan xaydhaa aljuluuda maqaarada aljunuud yudahru biha aljuluudu maqaarkana iyo xarkaha marka isayn u qallafin darteed ayaa la marmariyaa wayastasbixu biha annaasu dadkana faynuus bay ka dhigtaan oo shubac iyo intay dun iyo saa u dexgeliyaan ayaa deena inta uu baruurta ay joogto duntii way ifaysaayoo way huraysaa oo waa la iftiinsanayaa taa haddaan u adeegsanna ka waran faqaala nabigu wuxuu yidhi calayhi salaam laa beeci laa ma bannaana huwa beecu xaraamun xaraam wey huwadaas damiirkaasaa laisku hayaa huwa intifaaca oo idilba in la intifaacsado xaraamun xaraam wey iyo laa huwa beeca oo wixii lasoo sheegay la xarimay beecu alkhamri walmeyta walkhinziir walaslaam buu ahaa beeca wey waxa la xarimay laakiin beec la'aan qofka u isticmaala doontiisii waxaas baruurta baktiga iyo maqaarka mariyo oo faynuusta maaratay waxa ku samaysta dhibaato male haddii oona beex ahayn in la kala gato maa la diidan yahay qaar culamada kamida ah saasay dheheen marka khilaafkuna waxaa weeyaan cawdu hada damiir damiirka damiiru fasliga xagga u laabanaya huwa intifaac oo dhan miyaa mise beeci weeyaan uma qaala rasuulu llahi sala allahu aleh wasalam nabigu wuxuu yidhi cinda dalika arrinkaas markii saxaabada u arkay in wixii la xarimay ay dhinac kale la soo warwareegi rabaan ayuu nabigu wuxuu yidhi qaatala allahu alyahuuda yuhuud allah halaagoo baabi'iyo in allaha ilaahay caza wajal lamaa xarama markuu xarimay calayhim korkooda shuxuumaha shuxuuma xoolaha bahiimatu lancaam buruurtooda markuu ilahay ka xarimay ajmaluuhu intay dhalaaliyeen yay uma baacuuhu iibiyeen intay dhalaaliyeen oo ay ka dhigeen saliid iyo subag dhalaashan oo miid ah yay dadkii ka gateen kale dadka kale ka gadeen fa akaluuamanu lacagtii bay deena cunayn oo si kale u isticmaaleen xiyalka lagu yaqaanaa iyo keydka iyo dhagarta yuhuudda wey yay ka mid tahay وعlى الذiina haaduu xaramna عalayhim kula dii ظfr وmin الbqر والqنم xaramna عalayhim شhuxuumahuma إila ma xamalat ظuhuurهum aw xawaaya aw makhtalada bcadmin marka waxyaalaha ku dhex jira lafaha iyo maaratay iyo dhabarka iyo waxaa mooyeene waa loo diiday inay cunaan dulmigii ay la imaadeen iyo idibla'aantooda darteed buu ilahay wixii xalaashaha ka xarimay markaas intay dhalaaliyeen oo suba ka dhigeen bay deenna iibiyeenoo waxay lacagta bisaa u cuneen idinkuna sidaa rabtaan baa layidhi taxayulka iyo xeelaysiga waxdi lagaa reebo ha warwareegano meelaha la xeelsan sharciga hadduu kuu qiildayo oo ku yidhahdo waddada waa laga reebay ee waddadan kala mar markaasi si aad u gaadho waxaad raadinaysay bixiila sharciya ayay yidhaahdaan taa dhib ma laha laakiin haddii sharciga uu albaabka kaa xidhay waddo kale ood ku gaadhona oon lagu bannaynin inaad aadda ma bannaana qaala xaddaana abubakr bin abi shaybata wabnu numayr qaala waxay yidhahdeen xaddaana abu usama can cabdilxamiid bn jacfar can yaziid bn abi xabiibin can cadaa bin abi rabax can jaabir bn cabdillahi qaal samictu rasuula اllahi salى اllahu alيyh wasalam baan maqlo caama alfatxi sanadkii maka la furtay xaa waxadaana moxamed bn muhana qaala xadaana abdxaaqi can abi caasim can cabdilxamiidin qaala xadaanii yaziid bn abi xabiibin qaala kataba ilaya cada cada bin abi rabax baa wuxuu ii soo qoray annahu samica inuu maqlay jaabir bn cabdilah jaabir bn cabdillahi oo yaquulu le samictu rasuula allah nabiga alayh salam baan maqlay caama alfatxi bimidli xadiidi leyf qala xadaana abubakr bn abi shaybata wazuhayr bn xarbi waisxaaq bn ibrahim walafdu labi bakr qaluu xadaana sufyaan ibnu cuyaynata can camr ibnu diimaan can daawuus ibnu kaysaan can ibni cabaasin qaal balaqa cumara cumar bn khadaab radi allahu canhu waxaa soo gaaray oo loo sheegay ana samurata samura bnu jundub saxaabi weeyaan jaliila radi allahu canhu baaca khamran khamruu gaday baa layidhi khamruu dadka iibiyey gaalo ka gaday khamro uu haystay ayuu gaday baa layidhi faqaala wuxuu yidhi cumar qaatala allahu samura samura qaatala allah buu yidhi waa kalimatun jarad calaa lisaanihim walam yuqsad bimuraadiha aan loola jeedin qaatala allahu samura hakilad umuhu iyo taribad yadaaka iyay ka dhigan tahay wa ilaa qof bicaynihi muslim ah qaatala allahu iyo lacanahu llahu lama dhigi karo bicaynihi marka qaatala allahu samura alam yaclam miyuunan ogayn ana rasuula allahi sala allahu caleyh wasalam qaala inuu yidhi lacana allahu alyahuuda yahuud allaha lacanado xurimad calayhim ashuxuum baruurtii baa laga xarimay xoolahooda baruurteeda ay ka cunaa jiir keliyaa la yidhi jiir basaad cuni kartaa marihi barur waa inaga xaaraan markaasi fajamaluuha intay dhalaaliyeen yay fabaacuuha iibiyeenoo faaakaluu lacagtii bay cuneen marka ninkan fiiri samuuraha sar ani ma cunaay ma cabbaayo khamrada laakiin waan gaadanoo gaalaan ka gadani qaatala allahu yuu ku yidhi waa canaantay tawjiiha culimmada ay ka bixiyaan samuura oo saxaabi oo jaliilah oo aayaadka ka hadlaaya khamrada iyo taxriimkeeduna ay waadix tahay awdaxulwaadixaad ay tahay inuu khamro gado arrinta ayadaasee ku dhacday <clears throat> culimmada way ka hadleen waxay dhaheen dhowr cilla dhowr sabab waa laga yaabaa ama dhowr siba way dhici kartaa samura radia allahu canhu khamrada wuu gada laleeyahay nimankii gaalada ahae jizyada iyo kabarada iyo koodhiga laga soo qaadi jiray <clears throat> koodhiga laga qaadiy canshuurta laga qaadayay iyo canshuurtii lagu ka soo qaadee khamru ka soo qaaday isla ayagii buu haddana ka gaday isagoo u malaynayo inay arrintaasi ay bannaan tahay ijtihaadkaas uu ku khadacay qaarkoodna waxay leeyihiin maya ee eh, cinab iyo casiirulcinab buu ka gaday casiirulcinab cinabka iyo sharaabkiisii in la caba way bannaan tahay oo waa sharaab dayiba laakiin wuxuu ka iibiyey dad ka samaynaya khamro isagoon ogeyn dad buu ka gaday khamro ka sameeya warshadihii khamrada iyo waxaasuu ka gaday marka waxaa weeyaan casiirkuna dee casiirulcinabna khamro waa lagu magacaabaa inii acsiru khamra waa kii dhihi jiray marka taasna waa lagu tafsiiray oo macnahaasna waa dhici kartaa baa la yidhi macnaha saddexaad ay sheegeen waxaa weeye culummadu khamro uu hayey ama sharaab uu hayo khamro noqday ayuu takhallul ku sameeyey khal buu ka dhigay khamraduna hadday sideeda u khalowdo oo sideeda u kala degto oo maadadii waxwaalaysay iskaarkeed ay sideeda oga tagto biduuni camal aadami shaqo aan lagu samaynin iska kala degto waa la isticmaali karaa oo khal baa la yidhaahdaa laakiin isagoo wuxuu sameeyey khamradii buu mucaalajo ku sameeyey wax kusa sameeyey khal bay noqotay markaasuu dadka gaday tawjiihaaso dhan bay sheegaan culammadu waxaasoo dhan oo ta'wiila waxaa ku xumbaaraya yani waxaa baciida saxaabi jaliila qiimo badan inuu khamro intuu istigado uu dadka becshiro taasaa baciida ayay leeyihiin marka sideeduna waxaa wanaagsan in qofka muslimkaa ah wixii laga sheego maxmal wanaagsan la mariyo oo si wanaagsan loogu fasiro ayaa fiican saasaa wanaagsan inta aad heli karto inaad walaalka u qildaydo ayaa fiican inaadan ku tiiganin cumar radi allahu canhu lakiin asagu markiiba daahirkii ayuu kula booday oo wuxuu yidhi waxba uma qildayin waa dhici karta marka wuxuu ka ogaa xadaثna umaya bnu bistaam qaal xadaثna yaziid bnu zurayc xadaثna ruux yacni ibn اlqasim can camr bni dinar bhada اlisnaad milah qal xadaثna isxaaq bn ibrahim alxandli akhbarana ruux bn cubaadata xadaثna ibnu jurayjin qal akhbarani ibnu shihaab can saciid bn musayabin anahu xadaثahu can abi hurayrata can rasuuli اllahi salى اllahu alيh ali waslama qaal qaatala allahu alyahuuda yahuud allah la carado oo halaago xarama allahu calayhim الshuxmu buruurtu ilahay ka xarimay fabaacuha way iibiyeen wa akaluu amaanaha lacagaheedii ka soo baxay ayay cuneen oo isticmaaleen xadaana xarmala bn yaxya qaal abarana ibn wahbin qaal abarana yuunus an ibn shihaab can saciid bn musayb can abi hurayra qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay waslm nabigu wuxuu yidhi qaatala allahu alyahuuda xarama calayhim ashaxma baruurtu ilahay ka xarimay fabaacuu intay iibiyeen bay waakaluu amanow cunayn baabu ribaa ribadii buu ku saabsan yahay ribadu waxaa weeyaan waa ziyaada laba shay oo isku jinsi ah la kala ziyaadiyo ama taajiil midkood lagu sameeyo midna uu xaadir yahay midna maqan yahay waxayna ka dhacdaa uun oo keli ah waxyaalaha aadamuhu ay u baahan yihiin isticmaalkiisa ama madcuumaad ee la cuno ama ahmaan iyo lacago la isticmaalo ah ayay ku dhacdaa saasayna u badan yihiin waxyaalaha ribada keena waxaa asal u ah waxyaalaha ribowiyaadka ah marka laga hadlaayo xadiidu cubaada binu saamit radia allaahu canhu oo lix shay nabigu u israaciyey الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والزبيب بالزبيب والملح بالملح ربا إلا هان وهان إلا ربا إلا هان وهان يعني inay waxyaalahaas madcuumaadkaa inay ribada soo gasho laakiin marka waxyaalahaasi ribada ay soo ay gelayso lixda ayaga inay ku soo gelayaan hadal kama taagna culimmada iskuma khilaafsana culimada khilaaf kama taagna laakiin wuxuu khilaaf ka taagan yahay wixii lixdaas aan ahayn ribo ma geli kartaa oo bariiskii baa la sheegin digirtii baan la sheegin sokortii baan la sheegin waxyaalaha noocaas oo kale ah, iyo wixii kale ee raacsan ama lacagihii kale daahiriyada nimanka la yidhaahdo iyo qaar xanaabilada ka mid a ah sida ibnu caqiil oo kale alxambali ayagu waxay leeyihiin lixdaasi lagama badin karo lixdaa unbay ribadu ka suuroobi ama nasiiha ama ribaa ulfadli ahaatee haddii isku jinsi yihiinna lama kala badin karo hadday kala jinsi yihiinna alla kala badiyan laakiin waa inay wada joogaan oo yadan biyadin ay yihiin oo midkood una maqnayn ama inay wada maqnayn qoladii tiri lixdan ma aha lixdan min baabi tamhiil weeye ee wax allaala wixii cilatu riba laga heloo dhanba way soo gelaysaayoo ribadii bay soo wada geli oo ribowiyaad baa la dhihi qolada tiri jamhuur weeyaane waxay isku khilaafeen cilatu riba bay isku khilaafeen ribada cilladeeda maxay tahay dahabka iyo fidadu waa amaniya iyo lacagnimada bay dheheen wax wixii lacaga ribowi buu noqonayaa qaarkooda waxay yidhahan waa jumhuurta qaarna waxay dhaheen maya waa mawsuun wixii mawsuun oo dhan baa soo gelaya amaa afarta kale waxaa weeyaan cillada waa dacmiga wixii madcuumaada ah. inta la sheegay iyo wixii la cuno idilba isku jinsi hadday yihiin lama kala badin karo haddii kala jinsi yihiinna waa inay wada joogaanoo midkood una maqnayn ayay yidhaahdeen goor waxay dhaheen alkayl qaar waxay israacdeen adacmu waldikhaar kaydin bay ku dareen iyo in wax kayd geli kara uu yahay marka bacda itifaaqihim calaa cila ana ariba aw ana hadi alashyaa mucallal inay yihiin mucallal yihiin iyo waxay isku khilaafeen cilat riba bay isku khilaafeen ribada ciladeeda maxay tahay ayay isku khilaafeen qala xadaana yaxya bnu yaxya qala qara'tu cala maliki can naaficin can abi saciidin اlkhudriy ana rasuula اllahi salى اllahu alيyh walih waslama qaal laa tabicu dahaba bidahab dahab dahab ha ku gadina ha ku iibinina ilaa milan bimili inay isleegyihiin mooyeene inay isleegyihiin oo ay isku jin yihiin mooyeene ishruuna mihqaalan iyo ishruuna mihqaalan labaatan iyo labaatan waa laisku gabi karaa maxaa faa'iidoo laga faa'iida haddaad tidhaahdo waa dhici kartaa in lacagta dahabna ay isla tahay laakiin midna ay ka shaqayso wadan kale midna waddan kale ka shaqayso qofku waddan kale aadaayo marka kaa kale u baahan yahay hadduu marka rabo kiisii inuu kan kale ku gato in isleekaadaan inay isleekaadaan ama waa dahab oo danaaniir oo lacaga iyo xullidii laisku qurxinayay oo qalab ah oo laisku gadaayo wey miisaan baa la saarayaa waa inay isku wasan noqdaan laa tabicu dahaba bidahab ilaa milan bimilin wasan biwasin waa inay isku miisaan noqdaan walaa tushifu ha ziyaadinina bacdaha barkeed calaa bacdin barka kale ka ziyaadinina milan bimilidkii baa lagu fasiraya ha kala badinina kalimatu tushifu waxaa weeyaan kelimaadka la yihahdo kelimaat alabdaad oo macnaha ay tusayso iyo wax ka soo horjeedo macnaheedana way tustaa laa tushifu laa tuziiduuna waa la dhahaa laa tunqisuuna waa la dhahaa marka haddii midna ziyaadiyo ka kale waa naaqisa dee kuwa haddii la nusqaamina ka kale zaa'ida walaa tushifu ha ziyaadinno ha bacdaha calaa bacdin walaa tabiicu lwariqa fidadii bilwariqa fidla kale ha ku gadanina ilaa milan bimilin inay isleeg tahay mooyeene walaa tushifu bacdaha barkeeda ziyaadinina calaa bacdi marka kale walaa tabiicu minha hagadina arrimaha dahabka iyo fidadii iyo haa'iban mid maqan binaajizi mid xaadirahoo joogoo lahayo ha ku iibinina buu nabi sala alla alay wasalam marka qaacidadaad qabsanaysa waxaa weeyaan ashyaadan ribowiga ah ama lacagaha ahaato ama waxyaalaha lacunaha ahaatee hadday isku jinsi yihiin laba shardi baa loo shardinayaa si ribo looga baacsado ribo sida looga baaqsado laba shardi waa in la helo shardiga koobaad waa inay yihiin milan bimilin waa inay isleeg yihiin waa hadday isku jinsi yihiin kiilo beriisa iyo kiilo beriisa waa inay yihiin kiilo bura iyo kiilo bura waa la isku gadi karaa laakiin kiilo bura iyo laba kiilo bura ma bannaan hal kiiloo bira laba kilo quud walow ha kala qiimo badnaadaano oo burka qiimaha badan ee jawdada leh iyo midka iska yar liita ee maaragtay dadka qaar aan aada u jecleen oo kale sida burka aataha ay dhahaan oo kale waa kala qiimo laakiin maadaama magacaa bur ay sida yihiin lama kala badin karo waa in laisgeliyaa oo ay laisleykaysiiyaa haddii aad aad rabto inaad midkii fiicnaa aad hesho lacag ku gad lacagta aydan kii fiicnaa kusoo iibso xadiidka timirta noo imaan doonta shardiga marka labadaa shardi weeyaan hadday isku jinsi yihiin hadday kala jinsi yihiin soo maaha oo waxaa weeyaan waa bur iyo bariis oo kale maalan kala jinsi waaye waa la kala badin karaa hadday kala qiimo yihiin laakiin waa inay meeshaas lagu kala qaato yadan biyadin waa inay yihiin <clears throat> qala xadaana qutayba bnu saciidin qala xadaana laytun xaw xadaana moxamed bn qurubxin qala akhbarana leyt can naafic ana bna cumara qaal qaala lahu rajulu nin baa ku yidhi min bani leyt nin reer bani leyta yaa wuxuu ibnu cumar ku saxaabiga abu saciid alkhudri ah radi allahu canhu yaahuru wuxuu warinayaa haadaa warkan yu can ka warinaya sala allah aleh wasalam fii riwaayati qutayba waxay ahayd fadahaba cabdullaahi baa tegey wa naaficu waa la socdaye wa fii xadiidi ibni rumxin qaala naafic baa wuxuu yidhi fadahaba cabdullahi markii saa loo sheegay abu saciid ayaa saa yeelaya cabdullaahi baa tegey wa ana macu ana waan la socday wallaythiyu ninkii reer banu leyth ee uu yii rajulu min bani leythna waa la socdaa xataa dakala calaa abi saciidin alkhudri buu u galay cabdullahi bin cumar baa u galaya faqaala wuxuu yidhi ina haada ahbaranii ninkan reer layth wuxuu ii sheegay annaka tukhbiru inaad warinayso oo sheegayso can rasuulilah nabiga calayhi salaam nahaa inuu reebay can bayci lwariqi fidada in lagu gado bilwariqi fidlo kale ilaa milan bimil inay isleeg yihiin mooyeene oo can bayci dahabi dahab in la gado bidahabi dahab inay bannaanayn ilaa milan bimil inay isku wasan yihiin isku miisaan yihiin mooyeene arrinkaas miyaa jira abu saciid warkaasu ii sheegay fa ashaara abu saciid wuxuu ishaaray biisbiceehi labadiisa farood yuu ilaa caynayhi indhihiisa labadiisa indhood ku ugu fiiqay farihiisii ayuu indhahaasaa ugu fiiqay wa udunayhi labadiisa dhowoodna fartuu ku fiiqay faqaala wuxuu yidhi absarad caynaaya labadaydan indhood waxay arkeen oo wasamicad udunaaya labadeeda dhowoodna ay maqleen rasuulallaahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyh wasalam oo yaquulu leh laa tabiicu dahaba bidahabi dahab dahaba ku gadina walaa tabiicu lwariqa bilwariqi fi darafi laha ku gadina ilaa mila bimili inay isleegyihiin mooyeene wax isleegoo kiilo iyo wasarahaan isku leeg walaa tushifu ha ziyaadinina bacdu barkii calaa bacdi marka kale ka ziyaadinina walaa tabicu shayan shay ha iibinina oo haa'iban maqanoo minhu dahabka ama fidlada ka mida binaajizin mid jooga ha ku iibinina oo ribaaun waxay noqonaysaa nasiya hadday wada joogin ribaaun nasiyaay noqon haddii adagoo jinsi a la kala badiyana ribaaw lfadli bay noqon wa kilaahumaa muxaramun binafsi alkitaabi wasunna walijmac ilaa yadan biyadin in ho iyo ho ay tahay mooyeen yadan biyadin biduuni tafaadulin hadday isku jinsi yihiin yadan biyadin iyo inaan la kala badinin qala xadaana shaybaan bnu faruqa qala xadaana jariir yani ibni xaazim xaw xadaana moxamed bn muhana qala xadaana cabdulwahaab athaqafi qala samictu yaxya bnu saciidin xa وxadaثna mحamed بن مثنى qال xadaثna iبn abi cadiy mxamed بn ibrahim عan iبn cawn cabdالlahi iبn cawn iبn ardaban kulhm can naafic bnaxو xadiiث layث can naafic can abi saciidin الkhudriy can الnabiyi slى الlah عalيه alي وsلم وxadaثna qtayba بن سacيid qala xadaثna yعquب can iبn cabdالرحman الqاri can suhayl bn abi saalix isamaan can abihi abu saalix isamaan can abi saciidin alkhudriy radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh waalih wasalam qaala laa tabicu dahaba bidahaba ku gadina walaa alwariqa fidadina bilwariqa fidada ku gadina laa wasnan biwasnin inay isku miisaan yihiin milan bimilin sawaan bisawa tawkiid wey min baabi aliidaaxi walmubaalaqa waa lasi adkeenayaa un isku mid wey qaala xaddaana abu daahir axmed bnu camr wa haaruun bnu saciid alayli wa axmed bnu ciisa qaluu xadaana ibn wahbin akhbarani mukhrama can abihi makhrama bn bukayr min cabdillahi alashaj can abihi abihiis oo bukayr bn cabdillahi qaala samictu sulaymaan bnu yasaar baa maqlo yaquulu leh inahu uu samica inuu maqlay malik bn abi caamir oo yuxadiu warramaya can cuثmaan bn cafaan buu ka warramay radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alيh ali wasalam nabigu qaala wuxuu yidhi laa tabicu diinaara bidiinaarayn hal diinaar oo dahaba waa shirinka oo kale bidiinaarayn laba diinaar oo ku iibinina waa isku mid ilen waa isku jinsi in la kala badiyo ma banaan wala dirhama dirhamna bidirhamayn laba dirhama ku gadinina tafaadul ribo la yidhaha riba ulfadli baa marka qofka gelaya oo xaaraama baabu sarfi sarifkii wa baycu dahabi dahabkii oo lagu gado bilwaraqi fidadii naqdan xaalay xaallo tahay naqdan yani isagoo kaash oo markaaba laisku dhiibaayo way bannaan in markaaba laisku dhiibo waa shardi la rabo laakiin oon oh, midkood una xaadir ahayn midkoodna uu xaadir midkaan un maqnayn sidaa la rabo sidaas weeyaan sarifku waxaa weeyaan waa lacagaha kala duwan markay lacaguhu isku mid yihiin oo laisku gadaayo waxaa la dhahaa muraadala muraadala la yidhahdaa markay kala jinsi yihiin oo dahab iyo fido oo kale lacagahan iyo dollar iyo fulaan iyo sarif baa la dhihi qaala xadaana qutayba bnu saciidin qaala xadaana leyth bnu sacdin xaw xadaana moxamed bnu rumx bn muhajirin qala akhbarana leyth bnu sacd can ibni shihaab zuhri can malik bn aws bn xadaaan annahu qaala wuxuu yii aqbaltu waan soo qaabilay aquulu anoo leh man yastarifu daraahim wariyaa daraahim sarrifanaya dad meel fadhiyaan soo aaday buu yidhi anoo leh war daraahim yaa sarifan daraahim yaa Ah. dahab baan wadaaye dahab yaan wataaye yaa daraahim igaga sarifan wey macnuhu man yastarifu daraahim daraahim yaa haystooo iga sarifanaya dahabkan faqaala dalxa binu cubaydullaahi baa wuxuu yidhi radi allahu canhu ardaa axadu alcasharati mubashiriin biljanna wa huwa cinda cumar bn khadaab isagoo cumar bnu khadaab agtiisa jooga wuxuu yidhi arinaa dahabaka dahab baan wataa soo ma aha bal natus dahabkaada keen markuu ka qaadaybu wuxuu yidhi uma atina noo imow idaa jaa khaadimunaa khaadimka aniga lacagta noo haya markuu imaado yaa nucdika ku siinaynaa waraqaka alcagti fidadaheeda dahabka keeno iskaga tag fidadii markuu imaado khaadimkan ku siinaynaa cumar waa maqlaya faqaala cumar bnu khadaab baa wuxuu yihi radia allahu canhu kalla wallahi baa ku dhaartay waa inkiray waa diiday inkaarulmunkar wey in wax munkara oo shareecada khilaafsan agtaada hadduu ka dhaco adiga maaragtay yaan lagu gashaninbe horaad ka gelaysaa soo sharci maaha soo diin maaha soo munkar iyo macruuf arrimaha ma taagna dacwadii bay ka mid tahay iyo diintii inaad markaaba waman axsanu qawla miman dacaa ila allahi inaad la boodaa la rabaa oo dacwadaada aad sheegto kallaa buu yidhi wallaahi baan ku dhaartaye latucdiyanahu waad siinaysaa dahabkiisii latucdiyanahu waad siinaysaa wariqahu fidladuu kaa rabay fidladuu kaa rabay aw amase latarudanna waxaad u celinaysaa ilayhi dahabow dahabkiisi inaad midna ay hoo tahay midna ay maqan tahay lama ogolo laba lacagoodoo kala duwan farta ka geli wixiisii haddii kala u celi faina rasuul allah nabiga calayh salaam qaala wuxuu yidhi alwariqu bidahabi fidna iyo dahab riba riba weeyada laisku gado ilaa haan wahaan ho iyo ho inay tahay mooyeene walburu birbiri lagu gadaan riba weeye ilaa haan wahaan inay ho iyo ho tahay mooyeene washaciiru bishaciiri lagu gadaan riban riba weeye ilaa haan wahaan inay tahay mooyeene watamru timir bitamri lagu gadaan riban riba weeye ilaa haan wahaan inay tahay mooyeene haan wahaan labada shay ee isku ah waxaad ku daraysaa shardi kale oo kale oo ah inuu yihiin xaadir ay wada yihiin maxaan inay sawaan bisawaan yihiin haa wahaa anta waa xaadir sawaan bisawa inay isleegyihiin waad isku jinsi yihin wey hadday kala jinsi yihiin sidanoo kale awariqu bidahab ay tahayna waxaa weye haan wahaan bestaa loo shardinayaa laakiin waa la kala badin doonaayo waa la kala badin karaayo faida اkhtalafat اlajnaasu fabiicuu kayfa shi'tum buu nabigu yidhi hadday kala jinsi yihiin saa rabta ku kala gatoo kala badiya ida kaana yaddan biyadin hadday tahay ho iyo ho qala xaddaثna abu bakr bn abi shayba وزuhayr bn xarb وإسxaaq isxaaq bn ibrahim alxadli an ibn cuyayna sufyan can الzuhri bhada اlisnaad qala xadaana cubaydاllahi bn cumar اlqawaariiri qala xadaana xamaad bn zayd bn dirham can ayuuba ibn tamiima sakhtiyani can abi qilaabat aljarmi cabdullahi bnu zayd qaal kuntu waxaan ahaa bishaam shaam baan joogay waddankaa shaam la yidhaahdo iqliimkaasi ee hadda dowladaha loo qaqaybiyey suuriya ayay ugu xoog badanta ugu xoog badneed maqarkii dimishki iyo caasimaddii bani umaya iyo dhulkaa ku xeeran ee lubnaan iyo falastiin almuxtalla iyo ilaa urdun intaasoo dhanba shaam laisku dhahaa kuntu bishaam shaam baan joogay fii xalqatin fiiha muslim binu yasaar xalqad cilmi ah iyo fadhi iyo majlis uu muslim binu yasaar ka sheekh yahay ayaan joogay buu yidhi fa jaa waxaa yimid abulashca ninkii la dhihi jiray abulashcaf ayaa yimid qaala wuxuu yidhi abulashcafkana sharxiil baa la dhihi jiray sharxiil qaala wuxuu yidhi markuu soo baxay sheekha abulashcaf ahaa qaaluu waxay dhaheen dadkii majliska fadhiyey abulashcaf abulashcaf bay dhaheen yani jaa abulashcad baa yimid inay soo dhoweynayaan oy ku farxeen bay tusaysaa abulashcad abulashcad fa jalasa waa fadhiista abulashcad faqultu lahu waxaan ku idhi buu leeyahay abuqilaaba dhahay xadif warran oo noo warran oo noo xadiid akhri akhaanaa yaa akhaanaa walaalkaanow xadiida cubaadat binu saamid xadiidkii cubaada binu saamid ee ku saabsanaa ashyaada ribowiga ah iyo nabigu wuxuu ka sheegay calayh salaam bal noo sheega oo na maqashiiyo na xasuusi xadif akhaana yaa akhaana munaadaa wey xudifa minhu xadfu nida akhaana yaa akhaana xadiida cubaadata bin usaamid noo sheeg qaala nacam waa idin sheegi buu yidhi cilmi baa lagaa dalbay qofka cilmi la weydiiyo oo laga dalbo oo qariya uljima bilijaami min annaari yowma alqiyaama waxaa gaf afka loo gelinayaa xakama naara yo afka loo gelin buu nabiga sala allah aleh wasalam yidhi marka cilmiga haddii lagu weydiiyo waxna aad garanayso markaa waa inaad ka jawaabto wey qaala nacam ghazawnaa ghazaatan waan duullay siday ku timid arrintaan ku fahma cubaadaka oga maqlay buu ka hadlaya wuxuu leeya ghazawnaa ghazwatan ghazaatan ee ghazwatan duulaan baan u baxnay gaalada iyo jihaad fii sabiili illahi aan la dagaalayno ayaan u baxnay wa cala annaasi mucaawiya dadkana waxaa madax u ah cala annaasi amiir waxaa u ah oo madax u ah mucaawiyatu mucaawiya bin abi sufyaan radia allaahu canhu waa xilliguu amiirka ahaa weli khaliif una noqonin cumar bin khadaab xilligiisii faqhanimnaa hanaaima xilligii cuhmaanna waa ahaan jiray amiir faqhanimnaa khanaa'ima haniimooyin baan gaaladii ka helnay xoolo kaiiratan fara badan fa kaana fii maa hanimna wixii aan haniimaysanay waxaa ka mida aaniyatun weelal min fidatin fidla ka samaysan weel isagabaad ka samaysan fidnadaad ka samaysan fa amara mucaawiyatu mucaawiya wuxuu amray rajulan nin an yabiicaha inuu gado alaabtaas oo dhan soo iibi fii ucdiyaati innaas dadka muushaarkoodana hadhow markii muushaarka la qaadanayo in laga siiyo fii ucdiyaati innaas fa tasaaraca dadkiibaa degdegay fii daalika inay gataan alaabtoodii fa balaqa cubaadatu bnu saamid baa waxaa soo gaadhay warka asaga ah in alaab fidaa lala wareegayo lacagtiina muushaarka markii la qaata ayna siinaynaa la yidhi fa qaama waa istaagay cubaada bnu saamid fa qaala wuxuu yidhi inii samictu rasuula allah nabiga calayhi salaatu wasalaam baan maqlay oo yanaa reebi can bayci dahabi dahab in la gado bidahab lagu gado walfidati fida bilfida lagu gado wlburi bur bilburi bur lagu gado waa isku jinsi soo maartid washaciiru qabandili bishaciiri qabandil lagu gado watamru tamra bitamri lagu gado wlmilxi milxigi iyo cusbadii bilmilxi lagu gado ilaa sawaan bisawaa lix shay weeyaan laba oo afmaan iyo lacaga iyo afar madcuumaada weeye ilaa sawaan bisawa inay yihiin wax isku jin oo isleeg inay yihiin mooyane caynan bicaynin haddana ay yihiin xaadir joogo oo mucayan muuqda faman zaada qofkii ziyaadiya aw isdaada faman zaada qofkii ziyaadiya aw isdaada ama ziyaado dalbo ii ziyaadi yidhaahdaa faqad arbaa ribuu ku dhacay buu nabiga calayh isalaatu wasalaam laba shay oo isku jinsi ah qofkii kala badiya ribuu ku dhacay faradda naasu dadkii baa iska celiyey maa akhaduu wixii ay qaateen ayay riba haddaan ku dhaceen waa iska celiyeen maa akhaduu waad gadan kartaan buu mucaawiya yidhi moogtahay maa akhaduu dadkii waa iska celiyeen fabalaqa dalika mucaawiyata mucaawiya warkii gaara waxaa la yidhi warkaad ku baaqday oo tiri alaabta waa la gadan karaa mushaarka hadhow markay la bixiyaana losasiini balaqa dalika mucaawiya warkii baa gaaray in laga daba tegey faqaama khaiiban waa istaagay khaiiban xaala kownii khaiiban khud buu la istaagay faqaala wuxuu yidhi alaa maa baalu rijaal rag xaalkood muxuu yahay yataxadauuna ka warramayo ka sheekeen can rasuulilah nabiga calayhi salaam axaadiida axaadiid sheegi aan qad aan ahayn annaga nashhaduu kuwa xaadira nabiga calayhi salaam oo goobjoog aan u ahaan jiray wanasxabuu la saaxiiba safarkiisana falam nasmaxa aana ka maqal xaadiistaasi minhu nabiga calayhi salaam axaadiid annagoo nabiga la joogi jiray oo la safri jiray oo maciisa aan jiray aana maqal ragga amarkan sheegaaya xagee ka keeneen buu waa caroodan yahay u carooday warkii buu yuu leeyahay war jira ma aha cubaada bnu saamadna xadiid buu sheegay saxiix oo haabit can rasuuli illahi sala allah aleh wasalam wa saxaabiyun iqatun habtun maqbuul weeye saxaabada nabiga kullahum cuduul faqaama cubaada cubaada bnu saamid lama baahno in saxaabi iqa iyo waa cuduul dhammaantood bitacdiil radia allahu canhuma radnu uma haystaan ilahay baa ka raadli noqdeen ayana way raadli noqdeen faqaama cubaada bnu saamid cubaada bnu saamid haddii la yidhi amiiruulmu'miniin baa ku tacqiibiyey cubaada bnu saamid waa kacay isagana faacadda alqisa qisadii buu ku celiyey iyo xadiidkii asaga ahaa uma qaala wuxuu yidhi lanuxadianna lawallaahi lanuxadianna waan sheegaynaa oo sheegayna bimaa waxaynaan samicnaa ka maqalay min rasuuli illah nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkiisii waan sheegaynaa qofna oga gaabsan mayno wain kariha mucaawiyatu mucaawiya amiirku ha nacada hadduu rabee xadiidka nabig waanu sheegayna anagu saamaan wadayna aw qaala wain raqima mucaawiya haba ku sanduloobe oo si uu rabin si aan ahayn intuu noqdo haba ku dulloobe hadduu rabo annaga xadiidka nabigaa nooyaa noo ah asal asagaasaan ku dhegannahay oon qabsanaynaa haba maaragtay amiiruulmu'miniin arrintaasa ka xumaadee maa ubaalii danna kamalihi hadday isku kay qabato allaa asxabahu inaanan la saaxiibin fii jubdihi ciidankiisa leylatan sawdaa xataa leylatan sawdaa habeen madow habeen mugdi ahoo wehel loo baahan yahay xataa inaan la socdo oo ciidankiisa ka mid noqdo xataa danka marihibiy hadduu rabo waadaan ka fallaago waaba iskaga tegiba ah, meeshaan xadiidka nabiga ka noqon laha alayh salam oo ka aamusi lahaa ciidankiisa adda waan ka hadha habeen madoob oo mugdi oo cidlo aan joogno oo loo baahi qabo dadka inay wehel iyo rufaqaa ay helaan xataa danka marihi qaala xamaad hada aw naxwahu buu yidhi qaala xaddaana isxaaq ibn ibraahim ibn cumara jamiican can cabdilwahaab athaqafi an ayub bin abi tamiim bhada isn naxw qala xadana abubakr bin abi shayba wcamr bn naaqid waisxaaq bn ibrahim walafd bn abi shayba qala isxaaq akbarana wqala akharan xadana wakiic xadana sufyaan can khaalid bn xadaa bn mihiraan can abi qilaabat aljarmi can abi ashcaf can cubaadaa bn saamit radi allah canhu qaal qaala rasuulu lahi sala allah aleh waslam nabigu wuxuu yihi aldahabu bidahabi walfidatu bilfidati walburu bilburi wshaciiru bishaciiri wtamru btamri wlmilxu bilmilxi mila bimilin sawaan bisawaan yadan biyadin inay isla yihiin weeye xagga ekaanshaha xagga kalena yadan biyadin waa inay yihiin ay xaadir wada yihiin faida ikhtalafat hadihi asnaaf asnaaftan hadday iskhilaafto oo ay kala mid noqdaan sida bur iyo shaciir oo kale sida dahab iyo fidmo oo kale sida milxi iyo timir oo kale ida ikhtalafat ilasnaaf fabiicuu kayfa shi'tum saaad rabtaan u kala gata oo kala badiya in kaana yadan biyadin halkaa shardi baa soo haray oo ah waa in majliskii lagu kala qaato oo yaddan biyadin hoy hoo ay tahay gacan iyo gacan xadana abubakr bn abi shayba qala xadana wkiic bn jara xadana ismaaciil bn muslim cabdiyi qala xadana abumutawakil inaaji can abi saciidin alkhudriyi qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh ali wasalam wuxuu yidhi aldahabu bidahabi walfida bilfida wlburu bilburi wshaciiru bishaciir wtamru btamri wlmilxu bilmilxi milan bimilin yadan biyadin waa inay tahay faman zaada qofkii ziyaadiyaa aw isdaada ziyaado dalbaa faqad arbaa ribuu sameeyey oo ku dhacay alaakhidu ka qaaday ee qaatay iyo wlmucdii fiihi ka bixiyeyba sawa waa sumid alaakhidu ka qaatay iyo wlmucdii fiihi ka bixiyeyba yacni baayici mushtari labadaba ribadii bay soo wada gelayaan labadaba ribadii bay soo wada gelayaan maadaama ay mucaamaladaas ay wada sameeyaan iyagoo og qaala xadaثna camru naaqid ibnu bukayr qala xadaثna yaziid bnu haaruun akhbarana sulaymaan الribciy qala xadaثna abulmutawakil الnaaji can abi saciidin اlkhudriy qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu alيh ali wasalam nabigu wuxuu yidhi adahabu bidahabi mila bimilin waa inay yihiin fadakara bimilihi mutaabacat qala xadana abu qura moxamed bn اlcla alhamdani wawasi bn cabdilacla qala xadana ibn fudayl an abihi moxamed bn fudayl bn azawan weeyaan aabahas fudayl bn azwan can abi zurcata bn camr bn jariir jariir bn cabdillahi albajali ba awow ah can abi hurayrata dawsi radi allah canhu qaal qaala rasuulu lahi sal la alay waslam wuxuu yidhi atamru bitamri timir timir lagu gaday wlxinda xindada iyo burko bilxinda lagu gado washacir qabandida bishacir lagu gado wlmilxu cusba bilmilxu cusba lagu gado milan bimilin waa yihiin isleegyihiin haddana yadan biyadin waa yihiin oo markaa laisku dhiibo faman zaada qofkii ziyaadi aw isdaada ziyaada dalba faqad arbaa ribuu sameeyey ilaa makhtalafat alwaanuhu ilaa makhtalafat waxay iskhilaafto alwaanuhu ay ajnaasuhu baa loo jeedaa alwaanuhu awsaafuhu iyo asnaafuhu iyo ajnaasuhu weye hadday iskhilaafsan tahay waa la kala badin karaa laakiin shardigii kale waa baaqiyo dambiyadib waa inaan lagu kala tegin waxadaaniihi abu saciid ashaju qaal xadaana almuxaaribiyu can fudayl bni qaswan bhadwalam yadkur bdambiyadima sheegin xadaana abu qurayb moxamed bn waasir bn cabd lacla qaala xadaana ibn fudayl can ibn abi nucmin cabdiraxmaan can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sala allah aleyh wasalam wuxuu yidhi addahabu bidahabi wasnan biwasni waa inay isku miisaan noqdaan milan bimili waa inay yihiin waalfidatu bilfidati wasnan biwasni milan bimili waa is adkaynayaan mila mudni wasn wasn bay sadkinaysaa faman zaada qofkii ziyaada wisdaada fahuwa riba wey ziyaadadaas qaala xadaana cabdullahi bn maslamata alqacnabiyu qala xadaana sulayman yani ibnu bilaal can muusa bin abi tamiima can saciid ibni yasaarin can abi hurayra ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam qaal addinaaru bidinaar lacagta dahabka ehe waxaa wey dinaar shilinka oo kale bidinaar in lagu gado laa fadla baynahuma lama kala fadli badnaysiin karo lama kala badin karo haddii kale ribaau fadli bay noqon wadirhamu dirhamkii fidadaha bidirham baa lagu gadayaa laa fadla baynahuma lama kala badin karo xadaanii abu daahir ahbarana cabdulahi bn wahbin qaala samictu malik bn anasin yaqul xadaanii muusa bn abi tamiim bi hada isnaad milah baabu nahyi waxaa la iska reebay can bayci lwaraqi bidahabi daynaa in dahab iyo fido waa laba kala jinsi sax laakiin inay dayn noqdaanoo midkood maqan yahay lama ogolo lacagaha hadday kala jinsi yihiin marka laisku sarrifayo ama laisku iibinayo waa inay wada joogaan xadana mxamed bn xaatim bn maymuun qala xadana sufyaan bn cuyaynata can camr bn diinaar can abi bn nihaal qaal baaca shariiku lii ninaan shirkad ahayn yaa wuxuu iibiyey wariqan fido binasiyatin dayn ku gaday ila lmawsimi laga gaaro xilliga xajka aw ila alxaji buu yidhi xilliga xajkaan ku siin buu yidhi ah, lacag buu gaday dahab waxbuu ku gadan rabaa mawsimka xilliga xajkaa la siin rabaa mid baa la midna waa maqan yahay fa jaa'a ilaya markaasuu ii yimi shariigaygii fa akhbarina waa ii warramay lacagtaasaan gaday mawsimkumaana qaadan doonaa buu yidhi faqultu waxaanin haada amrun laa yaslux arrinka ma bannaana laba lacagood oo kala duwan inay wada joogaan baa la rabay qaala wuxuu yidhi qad bictuhu maxaad ii inkiraysaa qad bictuhu waan gaday fi suuqi suuqii ay fadhiyeen culimmadii iyo dadkii falam yunkir dalika calaya axadun qof u inkiray ma lahe ah, culimmadii oo joogto oo suuqii suuqana culimmada dadka suuqa gatana waa suuq beeca u yaqaaneen iyo axkaamtiisay garanayeen suuqii maaha wax gaara ah u gadae suuqii o dhan baa laga arkayay falam yunkir dalika calaya axadun ah, xilligaas saxaabadii iyo salafka taabiciintuna dadka suuqa jooga dad culamo ay ahaan jireen fuqahaa oo yaqaana axkaamta beeca garanaya ay ahaayeen tiibu marka yuu ka dhiganaya xujo ka dhiganaya faataytu albaraa albara albara caazib baan u imaaday fasa'altuhu markaasaan su'aaloon idhi ka waran haddii lacag fidaa lacagdaaba maqan lagu gabo faqaala wuxuu yidhi qadima anabiyu sala allah alay wasalam almadiina nabigaa magaalada madiina soo galay wa naxnu nabiicu haada albeyc beeca noocaasa anoo wax ku kala gadanno lacagihii mid joogay mid maqan isu isdhaafsanno kala gadanna faqaala markaasuu nabigu wuxuu yidhi maa kaana yadan biyadin wixii gacan gacanoo laisku dhiibo markaaba falaa ba'sa dhib ma leh wamaa kaana nasiyatan wixiisa dayna fa huwa riba riba wey ribaau nasiya la yidhaahdaa waati zayd markuu saa u sheegay saxaabigii bara bnu caazibaha yuu wuxuu yidhi saa'ilkii wayti zaydan orod zayd u tago zayd bnu arqam fa innahu acdamu tijaaratan asagaa iga weyn xagga tijaarada iyo beecshirada minii xaggayga oo u tag isagoo beecshirada iyo tijaarada iga yaqaana iga badan sida loo kala tijaaro badan yahay baana loo kala cilmi badnaa oo masaaisha ku saabsan beeca si fiican baa loogu warhayay mar walbaba orad u tag faataytu waan u imaaday fasa'altu waan weydiiyey faqaala mila dalika sidii baa rabbi inu cazibo kaloo isagana sheegay marka waxaa weye naseexada saxaabada nabiga calayh salaam iyo qofkaa siday khayr oola rabaan ay u qancinayaan bay tusaysaa tawaaducoodana way tusi oo mid midka kale wuxuu dhihi jiray kaasaa cilmi badan hebel baa igu dhaamay masalada orad aad ayay dhihi jireen fataawada kumayna kala ordi jirin qaala xadaana cubaydاlah bn mucaad alcambari qaala xadaana abi qaala xadaana shucba can xabiib anahu samica abalminhal yaquul sa'altu lbara bnu caazib baan weydiye can isarf faqaala wuxuu yidhi sal zayd bn arqam weydiiyi fahuwa aclam asaa iga yaqaanee fasa'altu zaydan baan su'aalay minhaalka salaan binu sayaar miya sayaar binu salaama fasa'altu zaydan baan su'aalay zayd binu arqam weeyaan faqaala wuxuu yidhi sal ilbara orod bara weydiiy fa inahu aclam asaga iga yaqaanee orod weydiiye sal marka hore barad bin cazib baan weydiiyey can sarf faqala wuxu sal zayd bin arqam orod weydiiye fa huwa aclam saa iga yaqaanay fa zaydan baan weydiiye faqala wuxu sal bara orod bara ku noqo fa inahu aclama saa iga yaqaanay labadooda mid walba wuxuu leeya hebel baa iga yaqaana ard awar hebel aad saa iga yaqaanay fataawadii iyo fatwadii bay iska ilaalinayaan inayna ku dhicin liannu fatwada waxaa weeyaan ikhbaar ikhbaar can xukmi illaahi xukunka ilahay baa laga warramayaa can illaahi wa can axkaami baa laga warramaya alimaam ibnu اlqayim اljawziya raximah اllah wuxuu leehay kitaab la yidhaahdo iclaamu اlmuwaaqiciin can rabbi اlcaalamiin waxaa la ogeysiinayaa kuwa tawqiicinaya rabbi ka tawqiinaya ilaahay baa saa yidhi kuwa dhahaya ha isjiraano ha ogaadaano waxay ka jawaabayaan iyo masalada ayna ogaadaan wey wayna ogaadaan waxayna garanayn ayna ka jawaabin uma qaala waxay dhaheen labadiiba hadii laisku ceeliyo markii dambe haddee inay sheegaan bay noqotay mid walba wuxuu yidhi nahaa rasuululahi wuxuu reebay sala allah alay wasalam can bayci lwaraqi bidahab in fida iyo dahab laisku garo daynan xaalay dan yihiin oy kala maqan yihiin qala xaddaana abu rabiic alcataki qala xaddaana cabaad bn cawaam akhbarana yaxya bn abi isxaaq xadana abdiraxman bin abi bakrata can abihi abi bakrata nufaac bnu xaaris radia allahu canhu adaa'ifi qaala nahaa rasuulu lah nabiga alayh salam baa reebay can ilfidati bilfida fida in fida lagu gado wadahabi dahab lagu gado ilaa sawaan bisawaan in isleegyihin mooyaane wa amarana wuxuuna amray an alfida bidahabi inaan ku gada kayfa shina hadday kala jinsi saan rabno u gadi karnaa wanashtari dahaba bifida ku gada kayfa shina saan rabno ida kaana yadin biyadin baa soo fasa'alahu rajulun baa weydiiyey faqaal kayfa shi'iraadaas masaasaa misa idaa kaana yaddan biyadin soo maaha hala kala badiye saan rabno aw kala badinno laakiin waa inay hooya hoo tahay soo wuxuu yaa kana samictu arin saasaan maqlay saasaan maqlay shardigaa kale marka waa jiraa ida kaana yadan biyadin oo labada shay hadday kala jinsi yihiin shardigaasaa la rabaa waa inay ho iyo ho ay tahay laakiin waa la kala badin karaa hadday isku jinsi noqdaanna hadday kala jinsi waa halkaa shar hadday isku jinsi noqdaanna inay isleeg yihiin iyo inay yadan biyadin ho iyo ho tahay xadana isxaq bn mansuur qaala akhbarana yaxya bn salixin xadana mucaawiya can yaxya wbn abi kaiirin can yaxya bn abi isxaaqin qaala cabdiraxmaan bin abi bakr wuxuu akhbarana ana abaa bakrata qaala nahaana rasuulu llahi sala la alay slam bimilihi baabu bayci alqilaada kuushi oo la gado kuushaasoo fiiha gudaheeda uu yahay kharsun jawhar iyo wadahabun dahab kuul ka samaysan dahab iyo wax kaloo jawhar ah ayay ka samaysan tahay waxyaalaha macaadinta kale iyo jawaahirta kale iyo waxaa laisku dhex daray dahab markaasaa laga wada sameeyey ama saacad waxaas ka wada samaysan ma la gadi karaa dahab haddii lagu gadaayo see la yeeli waa in miisaanka waxaa ku dhex jira shaygan dahabka inta uu dhan yahay waa in la ogaado inta dahabay meesha ku jirta waa in la ogaado wasankiisii wasankiisii oo leegdana lagu gado in la kala soocay marka noqonaysaa qaala xaddaana abu daahir haddii kale waa in waxaan hayru jinsiga ah lagu iibiyo xaddaana abu daahir axmed binu camr binu sarxid qaala akhbarana ibnu wahabin qaala akhbaranii abu hani alkhawlaani annahu samica cali bnu rawax lakhmi buu wariyey iyuu ka maqlay oo yaquulu leh samictu fadaala fadaala bnu cubayd alansaari saxaabigaa radia allahu canhu yaquulu leh uutiya rasuulu ullah nabiga calayi salaam baa waxaa loo keenay wahuwa bikhaybar asagoo khaybar jooga meeshii yuhuudda laga qabsaday biqilaadatin kuul baa loo keenay kuushaasoo fiiha karsun jawhar iyo wa dahabun dahab khaalisa ay ka kooban tahay wa hiya min almaqaanimi haniimadii gaalada laga soo helayna weeyaan tubaacu iyadoo la gadi baa nabiga loo keenay fa amara rasuulullah nabiga alay slam wuxuu amray bidahabi ladii dahabkii fi lqilaada kuusha ku jiray in la soo sooco fa nusaca waa laga soo siibay waxdaw keligiis intaa dahabkay bannaanka lasoo dhigay dahab la miisaana marka ku gatuu yidhi uma qaal lanna haddii iyadoo sideeda dahab lagu gado dahabkii ku jiray iyo lacagtii dahabkee lagu gaday isku miisaan miyaa mise maya lama garan karo qaacidadii ku durari marka maxay qaacidada sheekh aljahlu ya aljahlu biاtamaauli kaalcilmi biاtafaaduli fi اlxukm tii baa lagu wadaya kolba haddii la garan waayo tamaaulkii inay isleegyihiin waxaa lagu xumbaarayaa tafaadul tafaadul inay kala badan yihiin marka wuxuu yidhi sayna u dhicin ribaawulfadli fanuzica waxdah uma qaala lahu rasuulu llahi sala allah alay slam baa wuxuu yidhi aldahabu bidahabi dahab dahab haddii lagu gadanayo waznan biwasnin waa inay isku miisaan yihiin miisaan miisaan la qaabiliyey qala xaddaثna qutayb bnu saciidin qala xaddaثna an abi shujaaci saciid bnu yaziid can khaalid bn abi cumraan can khanshi sancaani can fadaala bni cubaydin qaal ishtaraytu yowma khaybar ba waxaan soo gatay qiraadatan kul biitnay cashara diinaara soo maarti lacag dahaba ah oo danaaniira iyo kul dahab iyo ka kooban buu ku soo gatay fiiha kuushaasi dahabun dahab iyo wakharsun jawhar kale ayaa isku dhex jiray labaiyo toban diinaaroo la garanayo wasankoodii u dhiibay kuushii buu la soo wareegay fafasaltuha kuushaydii baan dhalaashaday intaan kala soocay yaanintii dahabkeed bannaanka usoo bixiyey fawajadtu waxaan helay fiiha kuushii akara wax ka badan min ina cashara diinaaran labaiyo toban diinaaroo marka hore igu joogtay ka badanoo dahaba ayaan ka helay oo ku gatay fadakartu dalika linabiy sala allah alay slam baan u sheegay faqaala laa tubaacu lama gali karo xataa tufasal ilaa la soo sooco inta dahabka ku jirta wasankeydan lagu ogaado qal xadana abu bakr bn abi shayba abu kurayb qala xadana ibn mubaarak cabdulahi can saciid bn yaziidin bihada isnaad naxwu qala xadana qutayba ibn saciidin qala xadana len can ibn abi jacfarin can aljalax abi kaiirin ahaa qala xadanii xanshu sancaani can fadaalat bni cubaydin qaal kuna maca rasuuli lahi sala allah alay wasalam baan la jiray yowma khaybara nubaayicu lyahuuda yahuudda wax ka gadanaynaa aluqiyat dahab bidinaarayni aaa waqiyadii dahabkeed yaa diinaar dahaba iyo laba diinaar dahab iyo saddex diinaar yaan ka siisanaynay waa wax samaysan waqiyaduna faqaala rasuulu lahi sala allah alay wasalam baa wuxuu yidhi laa tabiicu dahaba bidahaba ku gadina ilaa wasnan biwasan isku miisaan tahay mooye xaddaana abu bakr abu daahir axmed bin camr bn salx qaala akhbarana ibn wahbin can qurata bin cabdiraxmaan almacaafiri wa camr bn xaaris kila hayrihima ana caamir bn yaxya almucaafiri kafarahum can xanshi sancaani anahu qaala wuxuu yidhi kunaa maca fadaala binu cubaydin baan la soconay fii qaswatin duulaan fadaarat lii waxaa igu soo hagaagtay weli asxaabii ala asxaabtaydii waxaa qaybna ugu soo hagaagtay qiraadatun kuul fiiha dahabu dahab iyo wawaariqun fido iyo wajawharu jawhar kale kharsigii weeyaan ka kooban faaradtu waxaan damcaan an ashtariha inaan gado fasa'altu fadaala binu cubayd baan weydiiyey faqaala wuxuu yidhi inzac dahabaha hadda ka hor buu fadaalo sameeyo nabiga u diiday inzac dahabaha dahabka kifad miisaanka kifadiisa miisanku laba kifu leeyahay saxankii miisaanka saa udhesaar intii dahabkeed soo socday wajcal dahabaka dahabkaada aad wax ku gadan rabtayna fii kifatin kifada kala saar uma laa ta'khudanna ha qaadanin ilaa milan bimilin wax isleeg mooyeene fainii samictu rasuula allahi baa maqlay sala allah aleh wasalam oo yaquulu leh man kaana yuuminu billahi walyowmi alaakhir falaa ya'khudanna ila bimila bimilin ninkii ilaahay aakhira ka cabsanaya oo rumaysan dahab iyo dahab haddii laisku gadaayo ha isleekaadaan yuuna ku dhicin ribo ribo yuuna ku dhicin lannahu iimaankii iyo alla rumayntii bay ka hor imaanaysaa aakharo iyo kacabsigeedii bay ka hor imaanaysaa ribo kudhiciddeeda iska ilaali bay u baahan tahay baabu bayci dacaami milan bimilin raashid in la gado ma bannaanta iyadu min milin bimilin haddii raashidku isku jinsi yahay waa inay isla ekaadaan xadadana haaruun bn macruuf qaala xadadana cabdulwaahi bn wahbin qaala akhbarana camru xaw xadadana abudahir qaala akhbarana ibn wahbin can macmar bn xaarifin ana abaa nadr xadaahu ana busr bnu saciidin xadaahu can macmar bn cabdillaah anahu arsala ghulaamah addoonkiisii ayuu diray bisaaci qamxin wuxuu la diray suus oo qamxi ah burka laga sameeyo fa qaala wuxuu bicu orod iibi orod iisoo gad intaad gadoo intaad gadoo uma ishtar bihi igu soo iibi shaciiran qabandi qabandi baan u baahanahay fadahaba alghulaamu wiilkii baa tagay fa akhada saacan wa ziyaada bacda saacin ah, saac iyo wa ziyaada yaa wuxuu ku soo qaatay bacda saacin saac niskiis qamxigaa fiican qamcigii niskiibu wuxuu ku gatay saac iyo ziyaado shacir falamaa jaaa oo marka isma leeka soo maartid saac iyo ziyaado suus iyo ziyaado ayaa wuxuu ku iibiye ku beddeshay bacda saacin saac beddelkiis yani bacda saacin min qamxin iyo saacan wa ziyaada marka isaga hore wixii loo dhibay wuxuu ahaa hal saac buu ahaa saaciisii buu nus intuu kala gooyey qamxigii iyo niskii wuxuu ku gatay saac iyo ziyaado shacir oo qabandi ah waa kan isagoo la kordhabaya wata suus iyo badh isagoo wata waa kan iyo nus uu ka wado qanxiyuu ka soo celiyey falama jaءa macmaran macmar markuu yimid ibn cabdilaahigii diray addoonkan akhbarow bidalika uu u warramo wuxuu yidhi waa suusiya barhna waan kuu keenay qumxigaadan nisban kuu soo celiyey nusna intanan ku soo gaday faqala lahu macmar baa wuxuu ku yidhi lima facalta dalik maxaa saa u yeeshay indaliq orad noqo farudahu celi celi buu yidhi ribaad ku dhacday walaa taakudanaha qaadana ilaa milan bimilin yihiin mooyane fa inii kuntu waxaan ahay asmacu rasuula nabiga calayh salaam baan ayaan maqlay yaquul isagoo leh aacaamu biacaami mila bimil raashin raashin baa lagu gadaayo lama kala badin karo caam buuba ka dhigay asagu qaala wa dacaamuna yowmaidin dacaamkaana maalintaa ashaciiru qabandi buu ahaa kaana dacaamuna yowmaidin ashaciira qiila lahu waxaa lagu yidhi fa laysa bimilihi shiciir qabandi wey qamxina waa burka laga sameeyaa labada waa kala jinsi tafaadul waa ka suuroobi kara waa la kala badin kara waa kala qiimo badan yihiin marka taa lama diidin waase qaala wuxuu yidhi macmar inii akhaafu waxaan ka baqi an yudaarica inuu shabaho mudaaraca inuu shabahaan ka baqayaa oo labadoodaba inay meel ka wada nuugeen inay meel ka wada nuugeen baan ka baqi oo isku mid yihiin laakiin culammada waxay isku raaceen u badan yihiin inay isku mid ahayn shaciir iyo qamxi waa kala jinsi waana la kala tafaadul ay u badan yihiin qala xaddaثna cbd لlah بn maslmة بn qacnab qala xadana sulayman ibn bilaal can cabdالmajid cabdilmajiid bn suhayl bn cabdiraxmaan anhu samica saciid bn musayiban yuxadiu ana aba hurayrata waaba saciidin xadaaah ana rasuula allahi sala allah aleh wasalam nabigu bacaa wuxuu diray akhaa bani cadiy alansaari ninkaasuu diray nin reer bani cadi ah faistacmala wuxuu madax oga dhigay calaa khaybar iyo timirteedii iyo beeraheedii faqadima wuxuu la soo galay magaaladii isagoo soo noqday magaaladii nabigu u yimid bitamrin janiib timir wanaagsan janiib yani ayib timir fiican waa kan isagoo wada faqaala lahu rasuulu llahi baa wuxuu ku yidhi calayh salaam akullu tamri khaybara haakada timirta khaybar oo dhanba ay u quruxsantahay u macaantahay u fiican tahay qaala wuxuu yidhi laa maya wallaahi yaa rasuul ilahi waan ku dhaartaye inaa la nashtari saaca hal suus ah oo timirtan fiicana ah, waxaan inagu joogtaa oon ku soo gadannay bisaacayna laba suus oo min aljamci timir laisku dardaray oo ah, aan wala fiicnayn oo wanaagsanayn ayaan ku soo gadannay fa qaala rasuulu llahi sala allah alay waslam wuxuu yidhi laa tafcalu ha samaynina sidaas walaakin milan bimilin timirta haba kala fiicnaatay horta maadaama isku jinsi ay tahay isku magac ay tahay waa ina isku mid noqdaan la kala badinin aw biicu haada haddaad rabto midda fiican inaad heshase xiila sharciya ayuu nabiga calayh salaatu wasalaam siiyey wuxuu yidhi haddaad rabto inaad timir fiican hesho midaad intaad timir kale aad ku gadi laheed ood kala badin laheed oo ribo ku dhici laheed biicu haada tan iibiya lacag ku gada washtarow biamanihi lacagteedii min haadaa middan fiican ku soo iibsada marka lacag iyo timir waa lagu isku gadi karaaye wakadalika almiisaan miisaankana waa sidaas oo dahabkii iyo dahabkii waa saa fidladii fidladii waa saa ayib wixii miisaan oo mawsuun oo la miisaan waa saas marka tan waxaa weeye macnaheedu qofka haddii wax laga reebo oo laga xarimo loo diido shareecadu albaab kale u furtaa albaab kale furtaa oo bannaan oo ku danaysan karo ee intii albaabka laga xidhoun in bannaanka laga dhig istaaga maaha xadaثna yaحya بن yaحya qala qarأtu عlى malik can cabdالmajid bn سhayl ibn cabdiرaحman bn cوf can sacيid musayibin can abi saciidin الkhudriyi وcan abi hurayrata ana rasuula اllahi salى الlah عalيه ali wasalam istacmala rajulan calaa khaybar ninbuu wuxuu nabiga madax oga dhigay khaybar fa jaa'uu bitamrin janiid timo fiican ayuu keenay faqaala lahu rasuulu llahi baa ku yidhi calayhi salaam kullu tamri khaybar kullu tamri khaybar haakada ma sidan u fiican tahay faqaala laa wallahi ya rasuula allah inaa lanaakudu saaca saaco min hada middan fiicana bisaacayna laba saac baan ku gadanaa wasaacayna laba saaco middan fiicana bialaaa saddex saaco jamci oo radiy oo xun oo fiicnayn yaan ku gadanaa faqaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi falaa tafcal saha yeelin bicil jamca haddaad rabto inaad middaa fiican hesho waa inaad jinsi kala aado bicil jamca timirta laisku dardaray ee wanaagsaneen iibi bidaraahima lacag kuga daraahima uma btac bidaraahim waxaad kusoo iibsataa janiiban timirtii ficneed sidaasaad ribadii bianwaaciha ribaau fadli aad kaga baxaysaa qala xadaana isxaaq bnu mansuur qala akhbarana yaxya bnu saalix alwaxaadi alwaxaadiyi qala xadaana mucaawiyatu xaw xadaana moxamed bnu sahl atamiimi wcabdulahi bn cabdiraxman adaarmi walafdu lahu qaal jamiican dhammaantood can yaxya yaxya bnu xasaan buu ka warrama qala xadana mucaawiya bnu salm akhbarana yaxyahu bnu abi kahiirin qaala samictu cuqba bnu cabdilgaafiri yaquul asagoo le samictu aba saciidin alkhudri radi allahu canhu yaquul jaءa bilaal baa yiri bilaal bin abi rabax abu cabdillahi alxabashi mu'adinu rasuuli illah sala allah aleyh wasalam saxaabigii jaliilka qiimaha badnaa min asaabiqiina alawaliin ayuu ka mid yahay fi lislaam dadkii u hor islaamay buu ka mid ahaa jaءa bilaal baa yimid bitamrin barniyin bilaal markaad aragto waxaad ogaanaysaa diinteennan iyo shareecadeennan inay qiimo waxay u yeesha ay tahay sidii diinta iyo shareecada loogu kala dhow yahay taqwada ilaahay loogu kala dhow yahay ina akramakum cinda allaahi atqaakum addoon buu ahaa xabashi ah liahaanaysto oo la addoonsado lagu tunto markii islaamka uu yimidna wuxuu noqday mimbarkii nabiga calayh salaam iyo midanadii nabiga calayh salaam iyo makaaradii nabiga calayh salaam meesha u sarraysay inuu istaago ka aadaamo ummadda uu ugu yeero tawxiidkii ugu yeero salaadii daaciyalahi uu noqdo halkaasaa la gaarhsiiyey qiimihiisa radia allahu canhu wa ardaa marka haddii ay kuwii nabiga u dhowaa odeerkii abulahab iyo abu daalib iyo gaaladii kale ee quraysh ee abujahal iyo kamid ahaayeen markay qaadan waayeenna waxay noqdeen ila annaar xagga naartay u yaaceen <clears throat> man badaa bihi camaluhu lam yusra bihi nasabuhu qofka camalkiisa uu dibdhigo nasabkiisa iyo reer hebel baan ahay meel lama gaarhsiinayso Ah, qaacido wey caam ah oo nabigeena alayh salaam uu soo ina akramakum cind allah aayad quraan ayaduna mm. ilahi agtiisa waxaa lagu kala karaama badan yaha lagu kala sarreeyaa taqwada iyo alla kacabsiga taas weeye bilaal bin rabax radia allahu canhu yaa wuxuu leeyahay jaa bilaal baa yimi bitamrin buu la yimi tamirtaasoo barniyin wanaagsan timir aad wanaagsan oo najiib oo fiican jayid ah faqaala lahu rasuulu llahi baa ku yidhi calayh salaam min ayna haada timirtan fiican agad keenteen faqaala bilaal baa wuxuu yidhi tamrun timir kaana cindana agteena taallay oo beertii timirteena timirteedii een haynay radiyun timir xun bay noqotay oo mayna si fiican u hagaagin fabictu minhu waxaan ku soo garay saacayna laba suus oo timirtii xumeeda bisaacin timirtan fiican ayaan kusoo beddeshay limadcami nabiy nabiga inuu cuno calayhi salaatu wasalaam daraaddeed nabigaana rabaa inaan ku karaameeyo oon timirtan fiican uu soo gaday faqaala rasuulu llahi sala allah aleyh wasalam wuxuu yidhi cinda dalika hadalkaas markuu bilaa afka ka soo bixiyeyba awah buu yidhi caynu ah, riba waa tawajuc kalima tawajuc atawajac wey ah, anigu waanan xanuunsaday waxaad ku hadashay iyo waxaad samaysay ribaad isoo gelisay aynu ribaa waa ribadii ilaah uu yidhi ka cararo ka fogaada naftirkeedii wey laa tafcal ribaa lfadli wey mudaacafadii riba ljaahiliyadii laa tafcal ha samaynin sidaas walaakin idaa aradta an tashtariya tamra haddaad timirta fiican inaad soo gadata rabto fa biix iibi timirtan aad haysato bibaycin aakhara beec kaloon timir ahaen uma ishtari bihi timirtan fiican ku soo gada wuy nabiga sala allah aleh waali wasalam xadiid waxaa kaloo laga qaadanaya saxaabadu ixtiraamka iyo tawqiirka iyo tacsiir nabiga alayh salaam qiimaha agtooda say u qiimayn jireen oga wareeyeen xaaladiisa iyo cuntadiisa iyo noloshiisa ay maarata oga burgi jireen ayay tusaysaa waxaa kaloo laga qaadanayaa inayn wax dhibaato aan ahayn in cuntada mideeda fiican la cuno cuntada mideeda fiican in la cuno nabiga cuntadaa wanaagsan ee loo keenay ma diidin ee wuxuu diiday dariiqa loo maray iyo qaabka ay ku timid buu diidan yahay calayhi salaatu wasalaam marka cunto fiicanoo macaanoo wanaagsanoo habaysanoo qiimo badan haddaad cunto waxaa weeyaan waracnimadii iyo zuhdun fi diin midna ka hor imaan mayso lam yadkur ibnu sahl fi xadiiihi cinda dalik xadaana salamata bnu shabiibin qala xadana xasan bn qala xadana macqal almacqil ibn cubaydillahi alcabs can abi qascat albahil can abi nadrta can abi saciid alkhudriy qaal ataa rasuulu llahi sala allah alay wasalam nabiga alayh salaam baa uutiya rasuul lah waxaa loo keenay bitamrin timir baa loo keenay faqaala nabiga alayh salaam baa wuxuu yidhi ma hada tamrun min tamrina timirtan timirteenna ma ahe waase xagee ka timid faqaala arajulu ninkii keenaa yidhi yaa rasuul allah bicnaa tamrana timirteenni saacayna laba suus oo ka mid a yaa waxaan ku soo gadanay bisaacin suus oo min hada timirtan fiicana faqaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi hada riba riba weeyaan faruduhu faruduhu celiya uma biicuu tamrana timirteenna gada washtaruu lanaa min hada middan fiican noo soo gada lacagtaa ku soo iibiya laakiin timir kale ha gadin oo kala badinina taasuu nabiga sala allah alay wasalam yiri halkan waxaa laga qaadanayaa shayga ribada la yidhaahdo iyo shayga muxaramka iyo maalka xaaraanta ah suu kugu soo galaba si kaleo looga badbaadi oo inaan la celiyo aan ahayn ma jirto faruduu waa in la celiya wey man axdaa fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddun weeyaan faraduu celiya waa la celinaya radd iyo wixii riba ahaa in laga takhaluso laga dhexbaxo ayaa la rabaa ah. wadaruu maa baqiya min ariba waxay riba oo markaa soo haray waa in laga tago laga dhexbaxaa xusnu takhallus bannaankaasaa lagu daadinaya wadooyinka iyo qashinka iyo masquulaha iyo madeengaha iyo jidadka iyo qahin waxaasaa lagu qaadaya calamiyati takhallus isdhaafi qof lama siinaayo in allaha dayibun laa yaqbalu illaa dayiba qofka muslimkaa wixii adiga kaxaarana kaxaarana way jiraan qaar ahlulcilmiga ka midoo leh ayagu waa masaakiintii fuqaradii laakiin xadiista daahirka markaad fiiriso iyo ilaahay inuu xarimay waxaan dayib ahayn ayaguna waxaa weeya way soo gelaysaa qala xadana isxaaq bnu mansuur qala xadana cubaydullahi bnu muusa can shaybaan can yaxya an abi salamata can abi saciid alkhudriy qaal kunaa nurzaqu waxaana nagu masruufi jiray oon zaad u qaadan jirnay iyo masruuf ahaan tamra aljamci timirtaa jamciga ehe isku dardarsanee nooc walbab laga helaayo tuxun xun ee tu fiican calaa cahdi rasuuli xilliga nabiga ciidankaa loo siin jiray zaad iyo sahay loo siin jiray iyo garaan wa huwa alkhildu jamciga waxaa weeye alkhidu min tamr timirta laisku dardaray ee timir fiican oo saafi aan wad ahayn fa kunnaa nabiicu saacayn laba suus oo timirtan xuna yaa bisaacin saac fiican baan ku gadan jirray fabalaqa dalika rasuula allahi sala allah alay slam warkii gaaray faqaala wuxuu yidhi laa saacey tamrin laba saac oo timira bisaacin saac laguma gadi karo walaa saacey xinda tadnida fiiri laba suus oo xindaah oo qabandia burahna bisaacin laguma gadan karo walaa dirhamin bidirhamayn dirhamna laba dirham laguma gadi karo nabiga alay salatu yan laba shay oo isku jinsiya lama kala badin karo wey xadaثnii cmr naaqid xadaثna ismaaciil bn ibraahim can saciid bn jurayri can abi nadrata qaal sa'altu ibna cabaas can sarif baan weydiiyey faqaala wuxuu yidhi ayadan biyadin miyay weydiinaysa sarifka maho iyo hoo qultu nacam haa qaala falaa ba'sa dhib ma laha haddii yadan biyadin tahay midkood laakiin hadduu yahay hoo midna maqan yahay ribaaw fadli ribaaw nasii'a ayay noqotay <clears throat> fa akhbartu aba saciid marka ibna cabaas ibnu cabbaas wuxuu leeyahay ayadan biyaddi markuu leeyahay waxaa weeye kol haddaynan aynan nasiya ay ahayn ribadu ma soo gelayso nasiyaaba haddayn ahayn oo wax maqan ba aadan kala kalagadanaynin laakiin hadday wada joogaan walow tafaadulba ha dhacee oo ha la kala badiye isku jinsi hadday yihiin waa la kala badin karaa saasuu wataa oo ribaaulfadliga ayuu qabay inay waxba dhibaato ayna lahayn xadiidu usaama soo socda soo deliishanaya kadibna waa loo sheegay xadiisii saxiixadeed haabitadeed waa ka noqday isaga iyo ibnu cumar iyo dhammaan way ka laabteen ijmaacu saxaaba ayay noqotay ribadu ribaawulfadliga inay tahay xaaraam ka riba inasiyaasay xaaraam u taho kale dayib marka waxaan akhbartu aba saciid faqultu waxaan ku yidhi inii sa'altu falaa ba'sa markuu yidhi ribaawulfadli dhibaato ma leh yaa fa akhbartu aba saciid u sheegay faqultu ku yidhi inii sa'altu ibna cabaas baan weydiye can isar sarif baan weydiye faqaala wuxuu yidhi ayadan biyadin qultu nacam qaala falaa ba'sa bihi dhib ma laha qaala aw qaala dalika masaasuu yidhi inaa sanaktubu ilayh warqad baan u qori doonaa adiladii iyo nusuustii ay xumbaarsan ribaawulfadlina inay xaaraan tahay ribaawnasir inay xaaraan tahay falaa yuftiikumuuhu dib dambe inaguma fadwoon doono masaladan falaa ba'sa hadda inagu yidhi dib dambe ma dhihi doona ogaada saxaabadu wuu ogyahay xadiidka hadduu gaaro inuu ka noqonayo arrinta ayadaa qaala fa wallahi baan ku dhaartay laqad ja'a bacdu fityaani rasuuli illah xadiidkii markaa bisiciid sii waday in ibnu cabaas warkiisaasi ribaa lfadli inayna waxba dhib lahayn warkaasi wixii diidaayay iyo xadiidka nabigu uu sheegay abi saciid wuxuu yidhi jaa'at bacdu fityaani rasuulillah nabiga calayh salaam dhalinyaradiisi iyo addoontiisi iyo khadamadiisi u khidmaynaya qaar ka mid a ah, yaa waxay keeneen bitamrin timir fa ankaruu nabiga inkiro yaro timirtan fiican hageen ka keenteen faqaala wuxuu yidhi kaana hada laysa min tamri ardina nabiga alay slam ba wuxuu yidhi kaana haada waxaad moodaa timirtan laysa min tamri ardina dhulkeenay timirtiisi maba ahee xageen ka keenteen timirtan fiican qaala wuxuu yidhi bacdigii dhulkeenna iyo beerteena timirti ka baxday aw fii tamrinaa buu yidhi timirteenna alcaama sanadkan bacdu shay xogow baa dhexgalay oo ma fiicneen shay oo min aradaaah iyo wadanaaah ay ku jirtay fa akhadtu haadaa mid kalaan soo qaaday wasiidu bacda ziyaada kanaan soo qaaday waan kuu keenayna waa low aan haysanay baan xogow ziyaada ugu daray faqaala wuxuu yidhi nabigu calayh salaam adcafta ma labalaab baad ka dhigtay arbayta ma ribaad samaysay laa taqrabanna haada ha u dhowaanin arrinka noocaas ha samaynin idaa raabaka min tamrika shay timirtaada hadduu wax ku shaki geliyo oo aad aragto inayna ku fiicneen fabiichu lacag ku gad uma ashtar lacagtaa ku soo iibso alladii turiidu waxaad doonaysa min atamri timirta fiicneeda saa yeele laba shay oo isku jinsiha kala badinin ribaawlfadli waa xaaraan marka ibnu cabaas baa qabay marka hore kadibna waa ka laabtay xadana isxaaq bn ibrahim qaal abarana cabdullah ala qaal abarana daawuud can bni nadr daawud bn abi hindin can abi nadrta qaal sa'altu ibna cumar baa weydiy ibna cabaas can isarif falam yarayaa bihi baasa dhib omayn arkin dhib ma leh buu yidhi haddii kol yaddan biyadin tahay fa inii laqaacidan anoo fadhiya cinda abi saciidin alkhudri anoo la fadhiya fasa'altu can isarfi baa weydiiyey faqaala wuxuu yidhi maa zaada fahuwa riba wixii ziyaada ah oo ribaaulfadli bay noqona waa ribo faankartu dalika arrinkii baan ku inkiray abi saciid waxaana u inkiray liqowlihima liajli qowlihima laba saxaabi oo ajille ah ibnu cabaas iyo ibnu cumar hadalkoodii ay dhaheen laa ba'sa iyo hadalka ibnu saciid uu yidhi haddii la kala badiyo ribay noqon arrinkaana isku kee qaban waayey marka fatwadii labadii saxaabi buu khilaafay baan isyidhioo ankartu waan inkiray dalika fatwadii abi saciid liqowlihima liajli qowlihima hadalka ibnu cumar iyo ibnu cabaas daraaddeed ay dheheen dhib ma laha faqaala wuxuu yidhi abi saciid inkirkaygii markuu arkay laa uxadiuka yow kuuma sheegayo ilaa maa samictu min rasuulilah waxaa nabiga ka maqlay calayhi salaam basaan kuu sheegi jaahu waxaa nabigu u yimi saaxibu nakhlihi beerihii nabiga ninkii u xil saaraa bisaacin saac oo min tamri timira oo ayibin wanaagsan suus timir fiicana buu u keenay nabiga wa kaana tamru nabiyi nabiga timirtiisana calayhi salaam haada lowna midabkan jamciga ehe laga cararayay aheedoon fiicneen faqaala lahu nabiyu nabiga calayh salaam ku yiri anna laka haada timirteenna jamci bay aheedoo hayr barni bay aheede ma wanaagsaneen sanad kale tan fiican xageed ka keentay qaala wuxuu yidhi indalaqtu waxaan la tegay bisaacayni laba suus oo timirtayniya fashtaraytu bihi waxaan kusoo bedeshay haada saaca suuskan timirtan fiicana faina sicra hada kan sicirkiisa fi suuqi haakada sidaasuuna suuqa ka joogaayo labada suus baa hal suus lagu gataa wa sicra hada kan sicirkiisana kada saasuu ahaa faqaala rasuululah nabiga alay slam baa wuxuu yidhi weylek waa carantay arbayta ribaad ku dhacday waxbana ogid ribaad ku dhacday idaa aradta dalik timir fiican inaad soo iibsata daarata fabix tamraka bisilca timirtaadii xumayd silca iyo badeeco kale ku gad lacag iyo dhar iyo wax kala geli meesh soo geli uma shtar bisilcatika badeecadaadii ka duwaneed waxaa soo ganaysa jinsigiisa ka duwaneed aya timrin hita ayi tamrin shita timirtaa rabta kusoo gado ha laba shay isku jinsi aadinidan ha kala badinin qaala abu saciid fatamru bitamri timir timir haddii lagu gadaayo marka wuxuu yidhi xadiidkan wuxuu soo qaadanayaa sarif baa laga hadlaayo wuxuu abi saciidna aaday timir buu aaday marka wuxuu leeyahay fatamru timir bitamri timir lagu gado miyaa axaqu mudan an yakuuna riban inuu ribo ahaado ama alfida bilfida timir loo baahraayoo in lasdhaafsado la dabcayo la kala badiyu nabigu diidaye ma u malaynaysaa fidlo fidlo lagu gaday iyo dahab dahab lagu gaday iyo muxuu ahaa in lakala badiyey in la kala badiyey inay bannaanayn u malaynaysaa fatadru bitimri miyaa axaqu xaqnimo badan an yakuuna riban inuu ahaado ama alfidatu bilfida miyaa xaqnimo badan qaala faataytu ibna cumara waa isku mid weeya haddii aday kala dareen faataytu ibna cumara baan u imaaday bacdu kadib cabdullahi ibn cumarkii yidhi laa ba'sa yaan ku soo laabtay muddo kadib fanahaani waa iga reebay wuxuu yidhi maya maayo laa ba'sidii waa ka noqday ah, labada shay ee laisu iibinayo ba laisu sarrifaayo hadday isku jiis yihiin laisku gadaayo waa in aan la kala badinin hadday kala jinsi yihiinna yadan biyadin baa shardia haddii lasu sarrifi walama aati ibn cabaas cabdullahi bn cabaas oo ibn cumar la qabay madhabkaasi ooma tegin buu yidhi qaala faxadatanii waxaase ii warramay abu sahbaa annahu sa'ala ibn cabaas inuu cabdullahi bn cabaas weydiiyey canhu bimaka maka inuu ugu tagay ku weydiiyey kadib fakariha isagana waa nacay wuxuu yidhi ma fiicna iska daaya marka labadib waa ka noqdeen qaala xadaanii moxamed bnu cabaad wa moxamed bnu xaatim ibn abi cumara jamiican can sufyaan bni cuyayna walafdi ibni cabaas qala xadaثna sufyaan can camr bn dinar can abi salx samaan qaala samictu aba saciidin alkhudriy sacd bn maalik oo yaquulu laa dinaara bidinaar dahab dahab lagu galay wadarhamu bidarham fidlo fidlo lagu iibiye milan bimilin waa ina isleeyihin man zaada qofkii ziyada wisdaada ziyaada dalba faqad arbaa ribuu ku dhacay faqultu lahu waxaan ku yidhi ina ibna cabaas cabdulahi bn cabaas yaquulu hayra hada sidaa leedaha si aan ahayn buu qabaa oo labada shay haddii la kala badyo dhib ma lehee in ay kala maqan yihiin oo ay dayn tahay unbaa la diidi oo mid joogay mid maqan laisku gado oo ribaa u nasiya unbuu qabaa inay xaaraan tahay waase faqaala wuxuu yidhi abi saciid laqad laqiitu ibna cabaas anaa la kulmay ibna cabaas oo faqultu ku yidhi ara'ayta haada aladii taquul waxaad noo sheegtaa waxaan aad sheegayso eed leedahay dhib ma laha ashayun samictahu ma waxaad ka maqashay min rasuulillah nabiga calayhi salaam baa ow amse wajadtahu waxaad ka heshay fii kitaabillahi casa wajel qur-aankaad ka heshay labada shay ee ribowiga ee isku jinsiga ah in la kala baday inay dhibaato lahayn ma xadiid nabiga amase ah, waa qur-aan rabbi faqaala wuxuu yihi ibnu cabaas lam asmachu min rasuulillaahi toos nabiga ogama maqal calayhi salaam walam ajidhu fii kitaabillaahi aayad qur'aan aan kama helin walaakin xadaanii usaama bnu zayd baa ii warramay ana nabiya sala allah aleh wasalam qaala inuu yidhi alribaa ribadu fi nasii'a ribada waxay gashaa nasii'aday gashaa in labadii shay ay midkood maqan yahay unbay ribo ku imaan kartaaye haddii la wada jooga dee mafhuumku waxaa weeyaan inay waxba dhibaato ayna lahayn alribaa fi nasii'a tanaan ka maqlay zaydoo nabiga ka sheegaya calayh isalaatu wasalaam ah, xadiidkaa marka waa la nasakhay arriba fi nasiya xadiisan faraha badan ee ribaau fadliga ka hadashay yaa lagu nasakhay qaarkood waa awiileenoo waxay dheheen arriba fi nasiya waxaa laga hadlayaa arriba ribadu lagu kala labada shay labada shay hadday yihiin kala jinsi ribada gelayso waxaa weeye fi nasiya markay nasiya tahay oo kala maqan yihiin midkood uu joogo midna maqan yahay markaasay ribadu gelaysaa arriba ribadu fi lashyaa almukhtalifa iljinsi labada shay ee jinsigooda iskhilaafsan yahin ribada geli fi nasiyaati riba nasiyo weeyaan riba ulfadli ma gasho labada shay hadday isku jinsi yihiin waa la kala badin karaa laakiin haddii ay kala jinsiba ha ahaadaan ay midkood u maqan yahay markaas way markay ribada geri qaar saasay dheheen ibnuqayim asawi raximah ullah wuxuu leeyahay alriba ribada daran ee adag ee waciidkeeda aad loo adkeeyey ee in badan soo noqnoqotay waxaa weeye riba u nasiyaada weeye ayaa loo jeedaa midda kalena waa ribo lakin tafaasiirta kale qaarkood xoojiyeen xadana abubakr bn abi shayba wcamr bn aqdi waisxaq bn ibrahim bn abi cumar walafdu licamr qala isxaq abarna wqala laakharun xadana sufyan bn cuyayna can cubaydillahi bn abi yaziid anahu samica ibn cabaas yaqulu akhbaranii usama bnu zayd ana nabiya sala allah alay waslam qala inama riba fi nasiha xadana zuhayr bn xarb xadana cafan bn muslim bn safar xawi xadana maxamed bn xaatim qala xadana bahz bn asad qaala waxay dhi xadana wahayb ibnu khalidin qala xadana ibnu daawuus cabdullah ibnu daawuus can abihi daawuus bnu kaysan alyamani can ibni cabaasin can usama bni zaydin radia allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alيh waalih wasalam qaal laa riba riba ma jirto fi ma kana yadan biyadin hooyo hooba hadday tahay riba meesha ma soo gelaysa buu weriyey usaama binu zayd xadiid nabi laakiin arrintaasi imaa mansuuq inaan dhahno oo ribaalfadli baan soo maraynay oo sawaan bisawaan milan bimil inta lagu hayo inaan la kala badinaynin ay shardi u yahay ama waxaa weeyaan ribada mideeda xooga badan ama ribada labada shay ee kale jinsiga waxaa un geli karta inay maaragtay ay yaddan biyadin aanan ahayn bay riba geli kartaa tawiishaasa lagu fasiray qala xadana xakm bn musa xadana hiql an wsaaci qala xadana cطa bn abi rabax an aba saciidin khudriy laqiya ibn cabaas buu la kulmay faqala la wuxuu ku yidhi ara'ayta qawlaka fi sarf warka sarifka aad ka hadasho ibn cabaasow ee leedahay tafaadul dhib ma laha ashayan samictahu min rasuuli illaah wax nabiga aad ka maqashay waa calayhi salaam am shayan wajadtahu mise waxaad ka heshay min kitaabillahi kitaabka ilahi caza wajel qur-aanka faqala ibn cabaas wuxuu yidhi kala maya laa aqulu dhihi maayo ama rasuulullahi nabiga calayhi salaam fa aclamu bihi idinkaa iga yaqaana isagoo saxaabi saqiiruba ah ibnu cabaas dhowr iyo toban jir markuu nabiga dhimanayay abi saciidna wuxuu ahaa kibaaru saxaaba marka idinkaa iga yaqaana wa ama kitaabullahi kitaabka ilahi qur-aanka falaa aclamuhu caddaysa oo ka hadashay in arrintaa ayada hadday yadan biyadinba hadday tahay in la kala badin karo aayad ka hadlaysa ma helin walaakin xadaanii usaama binu zayd anigu naaqil baan ahay waxaan xifdiyey maa inii sheegi usaama binu zayd baa wuxuu nooga warramay ana rasuulallah nabiga alay slam qaala inuu yidhi alaa inama aribaa fi nasiya ribada waa uun fi nasiya wey midda dhibka badan usii daran ama midda haddii ay kala jinsi yihiin midda geli karta xoolahaas iyo raashinkaas iyo waxyaalaha ribowiyaadka markay kala jinsi yihiin ribada geli karto waa ribaau nasiya ribaau lfadli ida اkhtalafat اlajnaasu wafii riwaaya alasnaafu fabiicu kayfa shiئtum weeyaanu riba ma gasho tafaadula laakiin hadday ay labada shay isku jinsi yihiin oo la kala badiyo ribaawlfadli baa gelaysa qaطcan wa huwa ijmac min axaadiidi rasuuli lahi sala allah alيh wasalam iyo ijmaci saxaabada intaba markii dambe labadii saxaabina waa ka noqdeen wallahu aclam biاllahi towfiq sala اllah wslm cala nabiyina mxamed